الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabkii aynu dhignay darsigeenii saaka xadiidkii aynu akrinay ee ka warramayay sifaadka a wanaagsanayn oo ay leeyihiin dadka ka daba imanaya ummaddan qaybteedii hore wanaagsaneyd waxaa ku yadharu fiihim asiman waxaa qoladaasi kasoo ifbaxayso shishlaan ama cayilnaan asiman waxaa looga jeedaa kasratu shaxmi wallaxmi baa looga jeeda waxay leeyihin ahlucilmigu macnuhu waxa weeyaan ana haulaa yactanuuna biasbaabi asimani min almataacim walmashaaribi waltaraf waxay aada iyo aada xil isaga saaraan oo ay ku dadaalaan waxyaabaha lagu naaxo wax la cuno iyo wax la cabo iyo raaxada adduunyo fayakunu hamuhum islaax abdaanihim wa tasmiiniha oo hamigooda u weyni maaha hamu laakhira waa inay jidhkooda hagaajiyaan oo ay naaxiyaan marka xadiidka soo guda geli mayso asimana aladii la khtiyaara lilinsani fiih naaxitaanka ama cayilnaanta qofku aanu isagu dadaal ku bixin ee aanu doonan ee ikhtiyaar la-aan qofka fuulaya hilibka ikhtiyaar la-aan qofka fuulaya <clears throat> taa qofka laguma dhaleecayn karo waxay kamid tahay sifaatu tardiya sida dhararka iyo gaabnida iyo madowga iyo caddaanta markaa kuwaa sida aan qofka loogu ceebeyn karin ayaan buurnida isagoo aanu baadi doonin ee asbaabteeda aanu la iman ee aanu xil iska saarin aan loogu dhaleecayn karin xadiidku markaa waxa uu tusinayaa tafdiil اlquruuni alarbaca alula athalaatha alula saddexdii qarne ummaddan u horeeyey ayaa ummadda qeybteeda kale laga fadilay saddexdaa qarnina waxay u kala fadli badnaayeen siday u kala horeeyeen khayru muxaa qarnu saxaaba aladi bucia fiihim rasuulullah qarnigii saxaabada ee rasuulka laga soo dhex saaray waxaa kaloo xadiidku uu daliilaya taxriim alkhiyaana waxyaabaha qolooyinkaa saxaabada ka dambeeya ama quruntaa fadilan lagu dhaleeceeye waxaa ka mid a ah inay wax khiyaameeyaan yakuunuuna walaa yu'tamanuun marka khiyaanadu sifa oo xaaraana inay tahay baa laga qaadanaya acdam khiyaanana waa alkhiyaana fi ddiin qofka in adduunye laga khiyaameeyo in diin laga khiyaameeyo labada waa xaaraan in qofka diintiisa laga khiyaameeyo oo waddo aan xaq ahayn xaq loogu sheego ama baadil loo qariyo arrinta noocaas iyo khiyaanada u daran weeye waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya wujuub alwafaa bilcuhuudi waannuduur inay waajib tahay ballamada iyo nadarada in la oofiyo fi taxriim alishtigaali bidunya wamaladatiha can alaakhira waxaa xadiidku uu tusinaya inay xaaraan tahay in adduunyada iyo macmacaankeeda iyo dhaldhalaalkeeda aakhira lagaga mashquulo waxaana laga qaadanaya sifada u dambaysa ee qoladaa lagu dhaleeceeyey oo ah wayadharu fiihim asiman waxaa qoladaa ka muuqanaysa buu ihi rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim cayilnaan macnaheedu waxa weyaan adduunyo iyo dhalaalkeed iyo macaankeed ayay aakhiro kaga mashquuleen marka intaas ayaa jeclaaday dersigeena hore inaan ka dabageeyo qaala baabun maa jaa wuxuu kusoo arooray fii dimat illaah ilaahay cahdigiisa iyo wa dimati nabiyihi cahdiga rasuulka calayhi afdal salaati watasliim marka dimada waxaa looga jeedaa adima wa bimacna alcahdi wey marka waxaa ku soo arooray oo ah fadliga uu leeyahay qofka xifdiya ballanka ilaah iyo ballanka rasuulka iyo dembiga weyne dhabarka u ritay qofka waxa weeyaan buriya ilaahay ballankiisa iyo ballanka rasuulka ilaahay subxaana tacaala wuxuu uhi wa awfuu bicahdi illahi idaa caahadtum walaa tanqudu laymaana bacda tawkiidiha sidaynu arki doono wuxuu ilaahay oo amray ballamada in la oofiyo oo qofku ballankii dhaartii uu galay ballankii uu galo weliba dhaarta uu ku adkeeyey inuu buriyo waa inuu iska ilaaliyo waxa ilaahay aayado kalena uu ku tilmaamay dembiga weyn iyo xumaanta uu la yimi qofka ballankii waxa weeyaan oofiyo dhaartiina buriya walaa tatakiduu aymaanakum dakhala baynakum fatazila qadamu bacda hubuutiha wataduuqu suu bima sadadtum can sabiili illah kadalika waxa weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala aayado kaleo qur-aanana waxa uu ku dhaleeceeyey kuwa dhaarta waxa weeyaan burinaya si aynu arki doono insha allahu tacaala ama ballanka jabinaya marka maqsuudka iyo ujeedada sheekhu baabkan uu ka leeyahy waxa uu yahay in laga fogaado oo laga digtoonaado in lagu dhaco axwaasha laga baqanayo qofku inuu daraaddeed u buriyo ballankii waxa weeyaan uu galay gaar ahaan ballamada iyo heshiisyada uu la galay dadka islaamka cadowga u ah ee mucaahidiinta oo hadduu ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa ballankula galo ama rasuulku intuu noolaa ballanka rasuulka haddii uu siiyo oo haddana ballankaasi uu buriyo waxaa arrinta noocaasi ay noqonaysaa islaamkii inuu ceebeeyey oo dadka xataa islaami lahaa islaamnimada waxa weeyaan uu ka hor istaagay oo in ballamada waxa weeyaan la oofiyaa waxay kamid tahay min maxaasin alislaam islaamka wanaagyadiisa ee dadka aan islaamka ahayn ugu baaqaysa inay waxa weeyaan ay islaamaan oo diinta islaamka waxa weyaan ay raacaan marka munaasabada baabka uu la leeyahy kitaabu tawxiid waxay tahay haddii dadka la siiyo ballanka ilaah iyo ballanka rasuulka markuu rasuulku noolaa oo haddana ballankaasi la oofin waayo taasi waxay noqonaysaa istikfaaf watanaqus lixaqi illaah in la fududaystay oo la yaraystay ilaahay subxaana watacaala xaqiisi walaa shaka walaa rayba ana hada mukhilun litawxiid ilaahay xaqiisa haddii la yaraystana taasi tawxiidka inay dhaawacayso ay waxyeelayso shaki waxa weeyaan kuma jiro qofku hadduu ilaahay magaciisa ballan uu ku galo ballankaasi uu oofiyo inuu ilaahay weyneynayo taasi daliil daliilutay haddii ballankaasi uu oofin waayana ilaahay subxaana watacaala weyneyntii u waajibtay midaan ka soo bixin ayuu noqonaya marka adimadaas baynu tilmaanay alcahdu baa looga jeedaa waxaana waxa weeyaan cahdiga iyo ballanka dimo loogu magacaabay leanna waa shay qofku dhabarka u ridanayo uu isa saarayo sida qofku daynta uu qaatay naftiisa dusha waxa weeyaan uga saaray ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi wa awfuu oofiya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa idaa caahadtum markaad ballan gashaan walaa tanqudu laymaana dhaarihiina ha burinina bacda tawkiidiha markii aada adkayseen kadib marka ilaahay subxaanah wa watacaala ballan ayuu addoomihiisa ka qaaday ballankaasoo ah inay caabudaan oo shirki aanay samaynin alam axad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbuduu shaytaan ilaahayna subxaanah wa tacaala ballanka addoomihiisa uu ka qaaday oo ilaahay xuquuqda addoomaha uu ku leeyay dhammaanteedba waa ballan addoomaha uu ka qaaday wey inay oofiyaan buu ilaahay uu ku waajibiyey ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi yihi waawfuu bicahdii uufi bicahdikum ballankayga oofiya wixii aan idiin ballan qaaday anna waan ka soo bixi doonaay waawfuu bicahdi illahi idaa caahadtum wakadalika ilaahay subxaana watacaala waxa uu nacdalay kuwa ballanka aan oofinaya inaan ka soo baxahay fabimaa naqdihi miihaaqahum lacannaahum ballanka ilaahay kula jiraan iyo kii khalqiga ay la galeen kuwa buriyey burintaa daraaddeed baan u nacdallay buuri ilaahay subxana wa tacaala aayaddana markaa daahirkeedu siduu leeyahay alimaamu shinqiiti raximah llah waxa ay koobsanaysaa jamiic alcuhuud alatii bayna allahi wa bayna cibaadih ballamada ilaahay iyo addoomihiisa udhaxaysa wa jamiica alcuhuud fii ma bayna alcabdi wa bayna annaas iyo ballamada udhaxeeya addoonka iyo dadka intooda kale ilaahay wuxuu tilmaamay ballanka in laisweydiin doono ka ilaahay aada kula jirto ah inaad caabuddo kelida oonad shirki samayn inaad adeecdo aanad ah, caasiyin inaad umahadnaqdo o aanad ka kufriyin iyo ka dadka aada la gashayba ilahiy wuxu uhi wa awfuu bilcahdi in ida nacam wawfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula war ballanka wafiya ballanka waa la isweydiin yahay waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay qofka ballanka jabiyaa inuu naftiisa un dhibay faman nakata fainamaa yankusu calaa nafsi qofka ballanka wafiyaana ajar weyn inuu heli doono waman awfaa bima caahada calayhi allaha fasayu'tiihi ajra cadiima wuxuu ilaahay ballan uu kula galay qofka ka soo baxaa ee oofiya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siin doonaa kaa ajar aada iyo aada u weyn buu ilaahay subxaana wa tacaala uu siin doonaa marka aayaddan qur-aanka ee mualifku uu ku sheegay baabka waa caam siduu leeyahy alimaamu alqurطubi raximah llahu tacaala wa jamiica alcuhuud alatii bayna allahi wa bayna cibaadi wa bayna alcibaadi bayna fii ma baynahum ayay aayaddu koobsanaysa saa awgeed ba wuxuu yihi alimaamu sacdi raximah llah fi tafsiirih wa hada yashmalu jamiica maa caahada alcabdu calayhi rabbah waxalaalo wuxuu addoonku rabbigii balna la galaba aayaddu koobsanaysa wa min alcibaadaati wanuduur ilahay inaad caabudda ayaad ballan aad kula jirtaa walaymaan alati caqadaha ida kana biha baran wayashtamilu ayda ma tacaaqada calayhi huwa wagayru waxaa kaloo aaddu ay koobsanaysaa heshiisya dadka ula galay kاlcuhuudi bayna اlmutacaaqibayn wkalwacd aladi yaciduhu اlcabdu ligayri wayuakiduhu على nafsi sida heshiisyada dadka dhex maraya iyo ballanqaadku cid kale waxu ballanqaadayo ee isagu waxa weeyaan uu isa saaray ee uu isku adkeeyey waxa ilaahay subxaana watacala i walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha marka alaymaan halka waxaa looga jeedaa bay leeyihiin in badana mufasiriinta kamidi waxaa looga jeeda alcuhuud baa looga jeedaa almuraadu bilaymaan huna alcuhuud almu-akada ballamada adag ee dhaarta lagu adkeeyey ayaa looga jeedaa waqad jacaltum allaha calaykum kafiila idinkoo ilaahay subxaana watacaala ka dhigay mid idinka kafiil waxa weeyaan idinka ah oo ilaahay magiciisii dadka ballan ku siiyey ana ballankaasi ha burinina iska ilaaliya in allaha yaclamu ma tafcaluun ilaahay subxaana watacaala waa og yahay waxaad samaynaysaan can buraydata qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi waxaa idaa amara markuu amiir ka dhigo amiiran calaa jeyshin ciidan uu amiir uga dhigo qaw sariya sariyada waa qica min aljeish ama qeyb ciidan ka mid ah oo muhimmadii hawl gaara loo diray awsaa wuxuu u dardaarmi jiro rasuulku uu fari jiray bitaqwa allah oo wuxuu odhan jiray ilaahay subxaana watacaala kaga baq mas-uuliyaddaasi lagu saaray waman macahu wuxuu u dardaarmi jiray wa awsaahu wuxuu u dardaarmi jiray khayran khayr inuu kula dhaqmo man macahu cidda la socoto min almuslimiina muslimiinta ka mid a bimacnaa maslaxatahum addiiniya waddunyawiya inuu ka taliyo dantooda adduunyo iyo tooda waxa weeyaan diineed oo uu sameeyo alarfaqa bihim sida iyaga waxa weeyaan u fiican inuu unaxariisto waxa weeyaan iyaga walaa takdiruu buu odhan jiray rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim nacam faqaala wuxuu ihi rasuulku uqzu bismi illah ilaahay magaciisa ku duul ilaahay magaciisa adoo kaalmaysanaya oo ha isku hadlaynin tirada ciidankaaga iyo hubka aad sidatan noocyadiisa ee haddaanu ilaahay subxaana watacaala cadowa kugu kaalmayn waxa weeyaan kama adkaan kartid oo awooddooda oo quri cadow kaama celin karto fii sabiili illaahi u duulay fii taacati illah oo ilaahay daraaddii u jihaad oo ha noqonin nin markaa u dagaalamaya wadaniyo u dagaalamaya ama u dagaalamaya mansib iyo madaxtinimo ama u dagaalamaya si loo ammaano qaatiluu la dagaalama man kafara billaah cidda ilaahay ka kufriday uqzuu duula walaa tagulluu guluulkana iska ilaaliya alguluul waa alkhiyaana min alghaniima qabla qismatiha waa inuu haniimadii gaalada xooli laga qabsaday inuu wax ka mida uu qarsado u khiyaameeyo iyadoo weli aan la qaybin marka guluulkana iska ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ku ihi fi lqur'aani alkariim waman yablul yaati bima halla yowma alqiyaama qofka huluul sameeye xoolaha ummadda ka dhexeeya wax ka mida waxa weyaan isagu si gaara u qarsadaa wuxuu maalinta qiyaame keeni doonaa isagoo sida waxa weyaan xoolahaasi waxa weeyaan uu khiyaameeyey walaa takdiruu ballanburin ha samaynina iska ilaaliya oo haddii cadowga kuwaa gaalada laftooda haddaad heshiis la gashaan islaamka ha ceebaynina ballanburin ha samaynina walaa tumahilu bakhtiwareenkana iska ilaaliya gaalada kuwooda aada ka laysaan of mayda waxa weyaan ha jarjarina marka ahlucilmigu qaarkood waxay leeyihin calaa cumuumihaa baa lagu wadaya oo xataa haddii iyagu ay arrintaasi inoo geystaan oo dad muslimiina iyagu bakhti wareen ay ku sameeyaan waa arrin xaaraan oo inagu ku samayn mayno waa arrin ilaahay sideeda u xaaraantimeeyey ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen walaa tumatiluudan waxa weeyaan waxaa khasisaysa aayadda ilaahay uu yidhi fajazaau sayiatin sayiatu miluhaa haddii iyagu muslimiinta sidaa ay ku sameeyaan kuwa muslimiinta ay ka laayaan meydkooda ay jarjaraan innaguna waa aynu ku samayn karnaa si bal arrinta noocaasi ah aanay ugu noqon ay ogaadaan innaguba inaynu awoodu lena inaynu sidaas samayno laakiin akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan uu inaga celinayo marka qowlkaa dambe oo haddii muslimiinta ay ku sameeyaan in iyagana lagu samayn karo ayaad moodaa inuu raajix yahay walaa taqtuluu ha dilina waliidan ilmo yar ha dilina oo dagaalka aan ka soo kasoo gelin leanno ilmaha yar isagu waxba ma geysan waxaana suurtagala inuu islaamo markuu weynaado islaamnimada waxa weeyaan uu fahmo wa idaa laqiita markaad la kulanto caduwaka cadowgaago min almushrikiin gaalada ka mida fadcuuhum ugu yeedh ilaa halaati khisaalin saddex arrimood midkood inay aqbalaan aw khilaalin khilaal iyo khisaal waa isla mid faayatuhuna toodii faayatuhuna maa ajaabuuka tooda ay kaa yeelaanba faqbal minhum ka aqbal oo ha odhanin saddexa arrimoodta muslimiinta u wanaagsan un baan aqbalaya ee ti iyagoo ay yeelaanba ka yeel wakufa kufa canhu marka saddexda arrimood mid kamida ah ay kaa yeelaan ha la dagaalamin ka istaag la dagaalamkooda uma adcuuhum dabeeta ugu yeedh ila lislaam islaamnimada ugu yeedh fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal idhaa waanu islaamnay oo odhan waad iska sheeganaysaa anuna maydaan islaamin uma adcuuhum dabeetana waxaad ugu yeedhaa marka ay islaamaan ila taxawul inay ka soo guuraan min daari meesha ay degan yihiin oo ay usoo guuraan ilaa daari lmuhaajiriin bimacnaa ay soo hijroodaan waakbirhum waxaad u sheegtaa anahum iyagu in facaluu dalika hadday sidaa yeelaan oo intay islaamaan haddana ay soo hijroodaan falahum waxaa u sugan maa lilmuhaajiriin wax allaale waxay muhaajiriintu xuquuq leeyihiin ayay leeyihin wa calayhim waxaa dushooda maa cala almuhaajiriin wax allaale wixii muhaajiriinta lagu leeyana waa lagu leeyihi fain abow hadday diidaan an yataxawaluu minha inay daartooda ka soo guuraan faakbirhum u sheeg anahum iyagu yakuunuuna inay noqonayaan ka acraabi lmuslimiin sida reer miyiga muslimiinta iyagoo agsoo jiroon ee baadiyahooda iska degan ee jihaadna aan ka qayb gelina geelooda iyo xoolahooda iska raacda yajri calayhim waxaa ku dareeraya xukm llahi tacaala ilaahay xukumkiisa oo diinta islaamkaa xukumaysa oo sekadii baa laga qaadaya walaa yakunu lahum iyaga u sugnaan maayo fi lhaniimati haniimada iyo walfayi fayga haniimadu waa xoolaha dagaalka lagu qabsaday fayguna waa xoolaha gaalada laga qabsaday dagaal la-aan shayun waxba kuma yeelanayaan ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin muslimiinta inay jihaadka la galaan mooyaane oo hadday yidhaahdaan baadiyaha muslim baanu noqonaynaa baadiyahaegasaan iska deganayna soo hijroon mayno oo xoolahooda waxa weeyaan ay iska raacdaan haniimada iyo fayga midna waxba kuma laha dee jihaadkii kama aanay qayb gelin fa inhum abow hadday diidaan <clears throat> oo yidhaahdaan islaami mayno ee diinta yadaanu iska haysanaynaa fasaalhum waxaad weydiisaa aljizya inay jizye bixiyaan oo sanadkiiba mar xoola muslimiintu ay ka qaadaan fa inhum ajaabuuka hadday taa kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal oo waa kufa canhum ka istaago hala dagaalami marka taana waxaa laga qaatay gaalada inaan loo leynahayn likufrihim gaalnimadooda awgeed inaan loo leynahayn ee sababta loola dagaalamayo ay tahay lisadihim can sabiili illah haddii likufrihim loo dilaayo caruurtooda yaryar ha dilina lama yidhaahdeen marlabaadka wax heshiisa lagama yeeleen oo jizye waxa weeyaan lagama qaadeen marka gaalada likufrihim loo layn maayo ee waxaa loo dilayaa waa lisadihim can sabiili illah jihaadka sababta loo sharciyey waa taa dhagax lagu turunturoodo markay dacwadda islaamka ay ku noqdaan ay ka socon weydo ayuun baa jihaadka in lagaga hor qaado la sharciyey laakiin dadkan in sidooda loo laayo oo waxa weyaan dhiigooda la daadiyo unmaaha maqsuud iyo ujeeddada waxa weyaan loo socdaa waxaa kaloo loo deliishaday gaalo oo dhan in jizye laga qaadayo ahlucilmigu masalada waa isku khilaafaan oo qaarkood waxay leeyihin yahuud iyo nasaara iyo waxa weyaan almajuus saddexdaa qole ayuunbaa jizye laga yeelaya lakin kufaarta intooda kale alwataniyuun walmushrikuun inay islaamaan iyo in la laayo waxba kama dhaxayso waana sida madhab imaam shaafici yahay raximah llah laakiin qowlka saxiixu wuxuu yahay xadiidkani uu tusinayo in kufaar oo dhan jizyada haddii ay yeelaan laga aqbalayo ama yahuud ha noqdaan ama nasaara ha noqdaan ama wataniyiin ha noqdaan ama majuus ha noqdaan ama buubiyiin ha noqdaan waayo xadiidka awalkiisa wuxuu rasuulku yidhi qaatiluu man kafara billaah cidda ilaahay ka kufriday la dagaalama oo gaalo oo dhan ayaa markaa soo gashay qoladaa laftooda ayuunbuu rasuulku ka hadlo haddana uu yidhi fa inhum abow fas'alhum aljidya cidda jidyada la weydiinaya waayo dee waa man kafara billah waa cidda gaaloodo o dhan noocay doonayaan ba ha noqdaan fa inhum abow hadday jisyadana diidaan aan islaami islaami mayno jidyana bixin mayno fastacin bilah ilaahay u kaalmayso waqaatilhum la dagaalan waidaa xaasarta haddaad go'doomiso ahla xisnin qolo qalcad ku jirta iyo dhufays fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad u yeesho dimat allah cahdiga ilaahay wa dimata nabiy cahdiga nebiga falaa tajcal lahum ha u yeelin dimat allahi wa dimata nabiy cahdiga ilaahay ballanka ilaah iyo ballanka rasuulka hadday yidhaahdaan markaad badoomise muddo halkaasi ay ku xayirnaadaan war waanu ka soo baxaynaa meesha waan isdhiibaynaaye laakiin waxaanu doonaynaa ballan ilaahay iyo ballan rasuul inaad na siisaan inaydaan waxbana yeelahayn oo dhibaato aydaan noo geysanahayn ha hasiinin buuhi rasuul calayhi afdal salaatu watasliim walaakin ijcal lahum waxaad u yeeshaa dimmataka adiga ballankaaga iyo wadimata asxaabi ballanka ciidanka adiga kula socda waxaad tidhaahdaa waxaan ballan idinku qaadaya anigu inaana waxba idin yeelahayn ciidankanaan hogaaminayo anigu taliyahooda aan ahayna inaana waxba idin yeelahayn tala sawaabtu maxay tahay hada waa min baabi taadu maca allahi subxaana watacala wa maca rasuulih ilahay baa laga eedeebsanayaa oo rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim ayaa la ixtiraamaya oo haddaad ballan ku siiso ballanka ilaah iyo ballanka rasuulka dee waxaa dhici karta ila bani aadam ayaa tahay adigiyo ciidanka kula socdaabee inaad ballankaasi aad ka soo bixi weydaan dabeetana ay noqotay inaad meel kaga dhacdeen magacii ilaah iyo magacii rasuul caleyhi afdal salaatu watasliim oo ballankii aad magaca ilaah iyo magaca rasuulka aad ku bixiseen aad oofin weydaan taasina dee nuqsaan bay ku noqonaysaa iimaankiina iyo tawxiidkiina mar labaadkana waxay noqonaysaa islaamkii inaad ceebayseen fa inakum idinku buuri rasuulku an takfiruu inaad burisaan dimamakum ballamada aad bixisaan iyo wadimata asxaabikum ballamada waxa weeyaan ciidamadiina ayaa ahwanu ka fudud min an takfiruu inaad burisaan dimat allah ballanka ilaaha iyo wadimata nabiyihi sala allahu caleyh wasalam iyo ballanka rasuulka wade labadaas isku mid maaha qof dambaabay ayuunbaad noqonaysaa laakiin haddii aad waxa weeyaan ballan ilaah iyo ballan rasuul aad bixiso haddana aad buriso waxa ay noqonaysaa horta waa dambaabto de waxa aad ku dhacday cadam lwafaa bilcahd ballankii maad oofin mar labaadkana waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ayaad tanaqustay magiciisi oo aada fududaysatay oo ballankii aad ku gashay aada oofi weyda waidaa xasarta haddaad godoomiso ahla xisnin qolo waxa weeyaan dhufays iyo qalcad ku jirta fa araaduuka ay kaa doonaan an tunzilahum inaad ku soo dejiso calaa xukmi illah ilaahay xukumkiisa oo ay ku dhaahdaan waanu soo degaynaaye xukumka ilaahay nagu xukun falaa tunzilhum calaa xukmi illaah ilaahay xukumkiisa ha ku soo dejinin walaakin hase yeeshee anzilhum waxaad ku dejisaa calaa xukmika adiga xukumkaaga waayo sababtu maxay tahay ha u ballan qaadin xukunkii ilaahay inuu yahay waxa aad ku xukumi doonta waayo fa innaka laa tadri adigu garan maysid atusiibu miyaad asiibi doontaa fiihim ay fii xaqihim xukm allahi xukumkii ilahay amlaa mise maya rawaahu muslim marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin waa muxkam oo ninka ciidanka wata hadday yidhaahdaan yanaa xukumka ilaahay nagu xukun maaha waxa weyaan inuu ku xukumo cala sabiili alistixbaabi wata'adubna weeye diidmada noocani waa sunne oo waa min baab waxa weyan ata'adub maca allah waxaa dhici karta inuu ku yidhaahdo waa xukumkii ilaahay sidani aan idinku xukumay oo xukunkii ilaahayna aanay ahayna isagu uu khaldamay dabeetana hadhow toole markay caddaato xukumkii ilaahayna aanay sidani ahayna dee kuwii gaalada ah laga bedelo inay waxa weeyaan diintii islaamka u qaataan inay tahay waxaan macno lahayn oo dadku ay iska wadwadaan ay hogaaminayaan oo marba dhinacay u jeedinayaan oo marba waxay doonaan muslimiintu xukumkii ilahay ay ku sheegayaan markaasi aanay taasi u dhicin ilaahay xukumkiisa hasiin xukunkan ama masaladana waa muxkamo lama nasikhin ba ahlcilmiga qaarkood qaarkoodna waxay leeyiin fii caadi rasuulilaahi ayuunbay masaladani ku gaar ahayd waktigii rasuulka maadaama waxyigu uu soo degaayey dee waxaa suurtagala ninkaa qaa'idka ciidanka hogaaminaya inuu kuwa gaalada ku idhaahdo xukumkii ilahay baan idinku xukumay deetana xukumkaa la nasakhay isagoon ogeyn oo hadhow toole xukumkii nasakhay marka loo sheego kuwa gaaladii islaamkii ay ka shakiyaan wanaagiisi waxa weeyaan uu muuqan waayo laakiin mar alaale marka imika mar haddii rasuulku uu dhintay oo axkaamtii ay sugnaato xukum isbedelaya aanu jirin xaaladda caynkaasiya ah, xukumka ilaahay waa lagu xukumi karaa bay yidhahdeen laakiin waxaynu leenahay masaladu waa sideedaba haddii kuwa gaaladeeda xukumka ilaahay nagu xukum de waa lagu xukumi karaa waxaa adiga markaa xukumkii ilaahay inuu yahay aada u malaynaysaa ama ay kula muuqato laakiin waa calى sabiil اstixbaab baynu dhi waladab diidmada arrintan la diiday marka masalada haddii ay tahay masalo xukumkeedu uu cad yahay manaa inaad xukumkii ilahay aad u sheegto aad tidhahdo taa aan idinku xukumay waa xukumkii ilahay dhibaato male haddiise masaladu ay tahay masala ijtihaadiya oo ay suurtagal tahay dee sidan adigu aad tilmaamaysaaba inaanay sidii saxda ahayd ahayn inaad tidhahdo xukumkii ilahay baan idinku dejiyey maa waa inaad tidhaahdo manaa ijtihaadkaygii ayaan idinku xukumay marka xadiidkan waxaa ku jirta masaa'il fara badan ayaa ku jirta waxa weyaan laga faa'iidaysanaya masaailsha waxa weyaan xadiidkan ku jirta laga qaadanaayo waxaa kamid ah awalan waxa weyaan tajyiish aljuyuush wa bacthi saraaya in amiirka iyo xaakimka dadka muslimiinta u talinaya uu yahay ka isagu waxa weyaan ciidamada diraaya wakadalika ciidamada waxa weeyaan saraya ah ama alqiطc min aljeish isaga ayaa waxa weeyaan diraya oo xadiidka laga qaadanaya ina inay waxa weyaan xaaraan tahay inuu qofku isku haleeyo awooddiisa iyo xeeladiisa waajib ay tahay inuu ilaahay tala saarto ukzuu bismi illah waxaa kaloo laga qaadanaya jihaadku inuu ikhlaas u baahan yihi waxa weyaan qatiluu fi sabiili illah qatiluu fi sabiil illah ay min ajli illah arrimaha xadiidka lagu sheegay sida tamtiilka oo ah bakhtiwareenkii iyo guluulka oo ah in khaniimadii wax laga khiyaameeyo iyo alkadr oo ah ballanburinta iyo qatlu awlaa awlaad alkufaar arrimahaas oo dham inay xaaraan yihiin waxaa laga qaadanayaa xadiidka annahu laa yajuusu alqitaal qabla dacwa gaalada intaan loo yeedhin oo diinta loogu yeedhin inaan lala dagaalami karin lanna rasuulku jacala alqitaala aakhira marxala qitaalka saddexdaa marxalood ta u dambaysa ayuu rasuulku uu ka dhigay awalan waa dacwa ila alislaam uma dacwatu ila dafci aljizya uma waxa weeyaan alisticaana billah calaa qitaalih dii labadaa horeba ay diidaan laakiin waxaad isweydiin kartaa soota ku aroortay fi saxiixi albukhaari wa muslim min xadiisi ibni cumar an nabiya sal allahu alay wasalam gaara calaa bani mustalaq wahum gaaruun in rasuulku reer bani mustaliq uu wareeray weeraray iyagoo waxa weeyaan xoolahoodii iska waraabsanaya oo warba waxa weeyaan aan isu haynin waxaa la isku waafajinaya labada xadiid in la yidhaha gaalku hadduu yahay miday dacwadu hore u gaadhay waa mustaxab ama waa sunna uun in loo yeedho diinta loogu yeedho intaan lala dagaalamin reer banu mustaliqna dacwada ayaa horu gaadhay haddii gaalku yahay mid aanay dacwada horu gaadhinna macnaa ma banaano in lala dagaalamo intaan islaamnimada aan loogu yeedhin waxaa laga qaadanaya xadiidka soo horeba aynu tilmaanay in jizyada laga qaadi karo yahuud iyo nasaariyo majuus cidaan ahayn oo gaalada oo dhan jizye waxa weeyaan laga qaadi karo liqowli nabiyi sala allahu alay wasalam man kafara bilah markii dambena jizye laga qaado uu tilmaamay waxaa kaloo xadiidka laga qaadaya laga qaadanayaa jihaadka ujeedada laga leeyay inaan ahayn gaalada in lagu khasbo islaamnimada oo haddii islaamnimo in lagu khasba ogeed loola dagaalamayo jizyada waxa weeyaan lama sharciyeeyeen marka xadiidka uu rasuulku leeyay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah oo tilmaamaya in lala dagaalamayo ilaa ay ka islaamayaan waa caam waxaa khasisaysa jamiicu aladila alwaarida fii baabi ljizya adilada qur'aan iyo sunnaba leh ee ku soo aroortay in gaalada jizye laga qaadi karo oo iyagoo weli aan islaamin macnaa dagaalkii laga joojin karo marka xadiidkaasi waa caam weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa ballanka islaamku siduu u weyneeyey gaar ahaan haddii ballan lagu bixiyo yanaa caadan lilahi wa rasuulih haddii ballanku uu yahay waxaa kaloo xadiidka waxa weeyaan laga qaadanayaa ana almujtahida qad yusiib waqad yukhti caalimka ama xaakimka ijtihaadaa isla xukunkii sharcigaa baadi doon inuu sidii saxda ahayd asiibo iyo inuu gafu baalmaro labada waa dhici karta marka cibaarada odhanaysa kullu mujtahid musiib sax ma aha oo mujtahidiinta rasuulku wuxuu uqeybiyey mujtahid musiiba iyo iyo mujtahid mukhtia ah. laakiin likulli mujtahidin nasiib mujtahid kastaa nasiib ama qeyb ayaa uu leeyahay bimacnaa haddii aanu xaqi asiibin ajar buu ijtihaadkaasi uu ka helaya waxaa kaloo laga qaadanayna baab alijtihaadi baaqin baabkii ijtihaadku inuu baaqiyo weli uu furan yahay walaa tadri atusiibu fiihim xukma allahi am laa qowlka odhanaya ina baab alijtihaadi qad insadda baabkii ijtihaadku waa xidhmay inuu qowl baadila yahay buu xadiidku tilmaamaya wakadalika waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka ihbaat alxukmi lilahi subxaanah wa tacaala qaala fiihi masaa'il alula alfarqu farqiga udhexeeya bayna dimati illaah wa dimati nabiyih caadiga ilahay caadiga rasuulka iyo wa dimati lmuslimiin labadaba in la oofiyo ayaa waajiba si ahaatee dee waa kala adag yihiin oo ballanka ilaah iyo ballanka rasuulka ciddii aada siisay iyo aada adigu ballan uun la gashay yaana waa kala adagyihiin sa xadiidku waxa weeyaan u caddeeyey waxaana waxa weeyaan ka fiicna inu ha alfarqu bayna dimat illahi wa dimati nabiyi wa bayna dimati lmuslimiin athaaniyatu alirshaadu toosinta dadka lagu toosiye lagu toosiye ilaa aqali lamrayn labada arrin ka yar khataran xagga khatarta waa inaad magaca ilaahay ballan ku bixiso aada burisaa waa halis in adigu dadka ballan aada la gasho aada burisana waa halis laakiin labada teebaa daran waxaad daranaa dallad magaca ilaahi aad ku gashay inaad burisid saasi awgeed labada arrimood tahaalis yar oo ah inaad burisid ballan waxa weeyaan aad adiguun dadka aada siisay magacaaga aad ku gashay taasi ayaa xadiidku uu kugu toosiyey ama uu kuu sheegay haddii ay noqonayso labada inaad mid buriso taa mid buriye noqo oo marka horeba iska ilaali inaad dadka ilaahay magaciisa ballan aad ku siiso athaalidatu qowluhu yihi uqzu bismi illaahi fii sabiili illah waxaa laga qaadanayaa jihaadka markaa lagu jiro in loo baahaya in ilahay la kaalmaysto wakadalika in waxa weeyaan jihaadku ilahay daraadii uu noqdo araabicatu qowluhu yihi qaatiluu la dagaalama man kafara billah cidda waxa weeyaan ilaahay ka kufriday alkhaamisatu qowluhu yihi istacin billah ilahay u kaalmayso waqaatilhum la dagaalan anaa awooddaada iyo xeeladaada ha isku hadlayna wey asaadisatu alfarqu farqiga udhexeeya bayna xukm ilah xukumka ilahi wa xukmi alculamaa xukumka ilaahay marba mar walba waa sax wiye waa sawaab xukumka culimadu ee ijtihaadka ku dhisan ee daliil cad aan cuskana haynina inuu sax noqdo oo sawaab uu noqdo ijtihaadkaa sidii saxdaheed ay ku gaadheen iyo inuu khalad noqdo labadaba waa dhici kartaa wey asaabicatu fii kowni saxaabiy saxaabigu anshahu iyo an yaxkumu mid wax xukumaya wa cinda alxaaja marka loo baahdana bixukmin buu ku xukumaya laa yadri aanu garanahayn ayuwaafiq miyuu waafaqayaa xukma allahi am laa haddii daliil cad uu waayo oo masaladaasi uu doonaya inuu xukumo ku cad dee waa ijtihaadaya ijtihaadkiisaana ma odhan karo xukumkii ilaahay uu mia bilmia uu waafaqsany waxaa dhici karta ijtihaadkiisa inuu musiib ku noqdo iyo iyo inuu mukhti ku noqdo labada waa dhici karta haddii imika tusaaleaan caalim la weydiiyo maa xukmu islaam fi akli lmeyt islaamku muxuu ka qabaa in waxa weeyaan baktiga la cuno maxaa jawaabtu ay noqonaysaa de xukmu lislaam fi lmeyta fi akli lmeyt anahu xaraam xukumka noocaas iyo sidii sawaabka ahayd inuu asiibay manaa waa uu jari karaa wuxuu odhan karaa sidii saxdayd weya saasoo waan ku dhaaran karaa laakiin waxa weeyaan mas'alo kale oo ijtihaadiya haddii la weydiiyo tusaaleaan waxaa la weydiiyey maa xukmu albayca fi baycatayn suuradeedu waa maxay ahlucilmigu waa isku khilaafeen suura suwarkaasi kamid ah ahlucilmigu ay sheegeen ayuu ku sheegay marka ma odhan karo taa aan sheegay ayuunbaa saxa in looga ilo kuwa kaleo dhami waa khalbayin oo waa baatil baabun maa jaa wixii ku soo arooray fi liqsaami cala allah ilahay in lagu dhaarto ilahay in lagu dhaarto maa macnaheedu iska ilaali inuu qofku yidhaho wallahi iyo bilahi iyo tallaahi waxaa looga jeedaa qofku inuu yidhaahdo wallaahi ilaahay sidaas ayuu yeelaya ama wallaahi ilaahay sidaa inaanu yeelahayn aliqsaamu cala allah macnaheedu waa sidaasi weeye oo aliqsaamu cala allah siduu leeya jaar llah huwa alxalif an yafcala kada aw laa yafcal kada wallaahi ilaahay sidaasuu yeelaya iyo wallaahi ilaahay sidaa yeeli maayo markaa xukumkiisu waa maxay sheekhu xukumkiisa ma jarin oo xukum uma sheegin sababtuna waxay tahay leanna aliqsaam cala allahi waa qaybsamaa oo qofku haddii uu xukumkeeda uu hubo oo ilaahay khabarkeeda iyo warkeeda hore uu dhameeyey hadduu ku dhaarto dha wallahi ilaahay sidaasuu yeelaya taasi bas iyo dhibaato ma laha bal taasi waxaabay daliil u tahay qofkaasi inuu iimaan iyo yaqiin uu leeyahay oo warka ilaahay si dhammaystiran uu rumaystay waxaa tusaaleedu noqonaya inuu idhaahdo wallaahi layushafficana allaahu nabiyahu fi lkhalqi yowma alqiyaama wallaahi baan ku dhaartaye ilaahay rasuulkiisa wuxuu ka dhigi doonaa maalinta qiyaama mid shafeeco qaada oo shafeecadiisana la aqbalo arrintaasi waa mid jirto dee adiladu ay tusisay ama wuxu uhi wallahi laa yakfir allahu liman ashraka bih wallahi baan ku dhaartay ilaahay u dhaafi maayo qofka shirki ku dhinto dee war ilaahay uu sheegay ayuunbuu ku dhaartay oo ilahay baa hi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yasha taasi dhib mala iyada an yuqsima calaa ma akhbara allahu bihi warasuulu min nafyin aw ihbaatin wejiga labaad wuxuu noqonayaa inuu ku dhaartay ilaahay inuu sidaas samaynayo ama inaanu sidaas samaynahayn sababtu ugu dhaaranayaana ay tahay liquwati rajaahi wa xusni dannihi birabbi inuu ilaahay subxaanahu watacaala rajo weyn uu ka qabo oo malo fiican uu ka malaysanayo kaasina waa jaa waxaana u daliila rasuulku wuxuu yihi calayh afdal asalaati watasliim ruba ashcasa akbara madfuucun bilabwaab low aqsama cala allahi la abara fara badanaa mid basaasaysanoo boor badan oo albaabada laga celiyo walow aktama cala allah hadduu ku dhaartay inuu ilaahay sidaa yeelayo la abara ilaahay dhaartiisa u oofinayo oo sidii uu ku dhaartay arrinta waxa weyaan ay u dhacayso wakadalika waxaa lamid ah gabadhii markaa la odhan jira rubeyc bintu nadar camata anas ibnu malik radi allahu canhuma markii inan waxa weeyaan ansaar ka mida ay iliga ka riday rasuulka ay isula soo xukum tegeen rasuulku wuxuu fara in looga qisaaso iyadana ilig laga rido deetana qoladii inantaasi ay kasoo jeedaba waxay u bandhigeen sulxi markay qisaasta ka daaya oo mag qaata bay yidhaahdeen qoladiina markaa way diideen deetana anas ibnu nadar oo anas ibnu malik adeerkii ahaa ayaa yihi tuksaru haniyatu rubayic rubayic baa la jebinayaa dhoosheeda wallaahi ya rasuul allahi laa tuksar haniyatu rabiic ilaahay baan ku dhaartay inaan dhoosheeda la jebinahay ugama jeedin bay dhahan ahlucilmigu ilahay xukumkiisa inuu caarido ilahay xukumkiisa si cadoo qayaxan waxa weeyaan uu diido oo laa yuriidu bihi radd alxukm sharci rasuulku muxuu ku uhi ya anas kitaab allahi alqisaas anas oo xukumka ilahay dee waa qisaas yani asinu bisin qaala wallahi laa tuktar saniyat rabiic ilahay baan ku dhaartay inaan la jebinahayn bu sidii baa markaa arrintu ay u dhacdayo ilaahay baa dhaartiisi waxa weeyaan u fuliyey oo qoladii ayuunbaa ilaahay qalbigooda waxa uu ku tuuray inay ka tanaasulaan qisaastii oo diyo iyo magaca iska qaataan sidan markuu ku dhaaranayo saxaabiguna ilaahay xukunkiisa mid caaridayo ka hor imanaya ma ahayn liquwati rajaa'ihi birabbi wa xusni dannihi bih rajada ilaahay uu ka qabo aada u weyneed iyo malo fiicanoo ilahay uu ka malaysanay oo gadusa ugu dhaarto marka labadaasi noocba oo aliqsaam cala allahi ka midii labadaasi waa banaaye nooca saddexaadna wuxuu noqonayaa an yakuna alxaamilu lahu huwa alicjaabu binafs in qofkan arrintaa waxa ku xambaaraya ay tahay inuu naftiisa la dhacsan yihi wataxajur fadli illaah ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisii ballaadhnaydna isagu cidhiiri uu gelinayo kaanamaa isagu inuu xukumo kale oo ilaahay malaxun uu ka malaysanayo kaasi waa muxaram bal waxaa laga yaabaa inuu kufri heer gaalnimo waxa weyaan inuu gaadho ayaaba waxa weeyaan dhici karta marka ta markaa dhaawacaysa mualifku u baabaysta waa taa saddexaad weya labada hore midna kuma jirto haddii qofku uu ilaahay ku dhaarto idha ilaahay sidaasuu yeelaya ama ilaahay sidaa yeeli maayo iyadoo calaa jihati alxajri cala allah walqaci bixusuuli lmuqsam nacam taasi waa munaafin litawxiid waa min suwa aladab maca allah wa ilahay bu subxaana wa tacala si xun uula dhaqmay bay noqonaysa waana min suui dani billahi subxaanahu wa tacala saa ogeed ba wuxu uhi alimaam ibnu baaz lama kana aliqsaamu cala allahi jur'atan cala allah nacam wanaqsu fi ltawxiid wadacfun fi liimaan dakarahu lmusanifa huna dhaarta qofku ha wallahi ilaahay sidaasuu yeelaya ama wallahi ilaahay sidaa yeeli maayo mar hadday tahay dhiirani qofku ilaahay uu ku dhiiraday oo uu ka edabsan waayey iyo mar hadday tahay mid tawxiidka nuqsaan gelinaysa iimaankana daciifinaysa ayuu sheekhu ku sheegay kitaabu tawxiid dhexdiisa uu ku sheegay can jundub ibni cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay laa yakfir llahu ilaahay u dhaafi maayo lifulanin hebel wallahi baan ku dhaartee ilaahay hebel u dembi dhaafi maayo maanaa ilaahay samayn maayo dembi dhaaf hebel u dembi dhaaf faqaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu ihi man waa kuma daa kaas alladii kaasoo yata'allaa calaya aniga igu dhaaranaya anlaa akfira lifulaan hebel inaanan u dembi dhaafahayn inii qad kafartu lahu waan u dembi dhaafay kii aad lahayd ilahay u dembi dhaafi maayo wa axbadtu camalaka adigana camalkaagii baan buriyey rawaahu muslim marka xadiidku wuxuu tusinaya aliqsaamu cala allah oo noocaa saddexaad aynu ka warranay inuu yahay xaaraan waayo waxaa ku jira hadmun lixuquuqi rubuubiyati walilaahiya ilaahay rabbinimadiisi iyo ilaahnimadiisu meel kaga dhacay kaanama inuu isagu ilaahay xukumo oo ciduu isagu doonana ilaahay u dembi dhaafayo cidduu isagu doona ilaahay u naxariisanayo ciduu isagu doonana ilaahay u cadaabayo marka taasina waa mid tawxiidka anfinaysa oo ka hor imanaysa oo markuu le wallahi laa yakfir llahu lifulan waxay tusinaysaa cala alyaasi min ruuxi illaah ilaahay naxariistiisii buu dadka ka quus gelinaya ilahay naxariistiisii ballaarnayd addoomi ilaahayna subxaana watacaala waa xaqiranaya oo xaqiritaan uu xaqire heerkaasu ka gaadhsiiyey uu leeyahy ilaahay u dembi dhaafi maayo marka ilaahay subxaana watacaala waa kaa ku yidhi waan u dembi dhaafimo adigaa dembi dhaafkayga adigu gacanta ku haysta markaa kaa loo dembi dhaafay inaanu gaal ahayn ama shirki aanu ku dhiman baa taasina daliiluta hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto ilaahay baa inoo sheegay inaanu u dhaafahayn marka haddaynu idhaa ilahay u dhaafi maayo kii shirki iyo gaalnimo ku dhintay meel kama inaan dhicin oo warkii ilaahay ayuun baynu sheegnay o ilahay baa hi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duuna dalika liman yasha wa axbadtu camalaka camalkaagii baan buriyey waxaad ixtimaashaa camalkaagii oo dhan ayaan buriyey haddii sidaa la idhahdana macnaheedu waxay noqonaysaa inuu gaaloobay bay noqonaysaa addoonkani oo arrinta noocana waxa weeyaan uu ku gaaloobay oo waxaad isweydiin kartaa sideebuu ugu gaaloobay hadalkan uu yidhi wallahi laa yakfir llahu lifulaan wuxuu ugu gaaloobay ninkani waxaa nin ilaahay caabuda ninkan hadalkan ku hadlay laakiin cibaadadiisaasi kumay dhisnayn khuduuc iyo tadallul lilah inuu ilaahay ukhuduucsanyo ilahay isu dulaynayo ee cibaadadiisa waxaa la socday takabur iyo icjaab binafs kaanamaa inuu ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa ugu faanayo ule ilahu mar haddaan ku caabudo sidaan anigu doono waa inaad yeesho marka cibaadada haddee laba rukun bay ku dhisantay tadallul iyo khuduuc oo tacdiimkiya iyo maxabbay ku dhisantay marka maadaama labadii rukune cibaadada ay ku dhismayd mid ka mida laga waayey oo ahaa waxa weyaan cabdun mustakbir cala allah addoon ilaahay iska kibrinaaya oo kaanama ilaahay subxaana watacaala inuu waxa weeyaan isagu amar iyo nahyi ku leeyah oo kale u dhaqmaya ayaa uu gaaloobay marka mar hadduu qofku gaaloobana dee acmaashiisao dhami waad buraysa weliba gaalnimada hadduu ku dhinto wey axbabtu camalaka waxaa kala ixtimaashaa in camal gaara loo jeedo oo looga jeeda camalkan gaarka ninkan aada ugu faanaysay waan buriyey marka macsiyaduna camalka oo dhan ma wada burise laakiin waxay sabab u noqon kartaa acmaashaada qaar kamidii inay buraan ayay sabab u noqon kartaa wa fii xadiidi abi hurayra ana alqaa'ila sidaa yidhi ka yihi wallahi ilaahay hebel u dembi dhaafi maayo rajulu nin buu ahaa caabidun caabida caabidun caabid ah cibaado badan qaala abu hurayra wuxu uhi takalama wuxuu ku hadlay ninkaasi bikelimatin kelmad awbaqat halaagtay dunyaahu adduunyadiisi iyo wa aakhiratahu iyo aakhiradiisiiba kelmadda uu ku hadlay waata waa kelmadda wallahi laa yakfir allahu laka marka addoonku kelmad uu ku hadlo o aan islaain heerkaasay kula gaadhaysaa ayaa noqon karta kelmad halaagto aakhire iyo adduunyaba seejisa siduu yihi rasuulku ina alcabda layatakalamu bilkalima laa yulqi laha baalan yahwi biha fi nnaari abcada mima bayna almashriq walmaqrib addoonku wuxuu ku hadlaa kelmad aanu qiimo weynba siinahayn oo naarta bari iyo galbeed intay isu jiraan in ka fog kaga tuurta ciyaadu bilah marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa ah, taxriim alxalif cala allah inuu qofku ku dhaarto wallahi ilaahay sidaasu yeelaya ama sidaa yeeli maayo inay xaaraan tahay mar haddii arrintaa waxaa ku kalifaya ay tahay icjaab binafsihi iyo taxjiir liraxmat illahi wa fadlih arrinta labaada laga qaadanaya waxay tahay ibaatu sifati qowli illaah sifada qowlka ilahay in loo suga qaala allahu ilahay baa yidhi fii wujuubi taaddu maca allahi fi laqwaali walaxwaal waa inuu addoonku ilaahay ka edebsado haddii uu hadlaayo iyo xaaladaha uu ku sugan yahayba wa fiihi bayaanu sicati fadli illahi wa raxmatih ilahay raxmadiisa iyo fadligiis siduu u ballaaraya baa laga qaadanaya xadiidka wafiihi ana alacmaala bilkhawaatiim ninkani caabid buu ahaa katiiru cibaada haddana kelmadda noocaasiyo markii loogu khatimay cibaadadii faraha badnayd waxba uma tarin wa ana allaha qad yakfiru lishasi bisababi gayri ilahay waxaa dhici karta addoonka isagoon toobad keenin inuu ilaahay u dembi dhaafo oo sabab kale loogu dembi dhaafo oo iminka ninkan waxaa loogu dembi dhaafo si loogu muujiyo kan ilaahay ku dhaartay inaanu ilaahay kaa u dembi dhaaf ahayn in ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisu uu ballaadhan yahy oo isagu gacanta aanu ku haynin waxaa kaloo laga qaadanaya qofka camalkiisu inuu buri karo kelmad uu ku hadlay awgeed inay xaaraan tahay ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa in cidhiiri la geliyo masaladana khulaasadeedu waxay tahay sida uu idhahdo sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala alfaqiihu man laa yu-ayisu nnaasa min raxmati illah walaa yujariuhum cala macsiyati illah qofka diinta si fiican u fahmay waa ka dadka ilaahay naxariistiisa aan ka quusin oo dadka aan kula hadal hadal tusinaaya inaan ilaahay naxariistiisa helahayn islamarkaana dadka ilaahay macsiyadiisa aan ku dhiirin macnaa soo addoonka loogama baahnaa inuu noqdo bayn alkhawf waalrajaa inuu u udhaxeeyo adigaaga dadka la hadlayo wacdiyaya ama u muxaadaraynaya ama darsi u akhriyana maxaa lagaa rabaa hadalkaagu inuu labada ahaado baqagelin iyo rajagelin wada socda oo baqagelin qurayaanu noqonin waayo waxaa ka dhalaysa dadku ilahay naxariistiisa inay ka quustaan isla markaana hadalkaagu yaanu noqonin rajagelin qura taa waxaa ka dhamaysa inay isdhigtaan macsiyada iyo mukhaalafada waxa weeyaan ay ku dhiiradaan qaala fiihi masaa'il alula ataxdiiru digista laga digay min ata'ali cala allah inuu addoonku ilaahay ku dhaarto inaanu ilaahay addoomahaanu unaxariisanahayn athaaniyatu kownu naari naartu ahaanshaha ay tahay aqrab mid uga dhow ilaa axadina midkeen min shiraaki naclihi indhasha kabtiisa oo ninkii waxa weeyaan khayrka badnaa cibaadada badnaa kelmadaasoo qura ayaa isagiiyo naartii u dhexaysay kelmaddaa markuu ku hadlay wuxuu noqday mid naartii aada ugu dhow athaalidatu ana aljanata jannaduna waa milu dalik ninkii caasiga ahaa ee ninkan caabidkii macsiyadiisa uu ka yaabay ayaa ilaahay subxaana watacaala u dembi dhaafay oo noqday mid jannadii u dhow araabicatu fiihi shaahidun shaahid baa ugu sugan liqowlihi rasuulku uu yihi ina arajula layatakalama bilkalimi ilaa aakhirih xadiidkaa kale aynu akrinay ayuu xadiidkan kale u furaya oo labada xadiidba waxay tilmaamayan qofku kelmad uu ku hadlo oon islahayn heerkaasi ay ku gaadhsiinaysaa inay halaagto inay dhacdo inay halaagto alkhaamisatu ana arajula minku qad yukfaru lahu in loo dembi dhaafaa dhici karta bisababin sabab huwa isagu min akrahi lumuuri ilayh sababtaasoo arrimaha tuu ugu necab yahay ahayd ninkani miyuu jeclaa in lagu idhaha ilahay kuu dembi dhaafi maayo wallahi laa yakfir llahu laka in lagu idhaa miyuu jeclaa hadalka aanu jeclayn muxuu sabab u noqday in ilahay u dembi dhaafo marka cayday dadku ku caayayaan xaqdarro ay kugu caayayaan iyo kibirka iska kaa kibrinayaan iyo ilaahay naxariistiisa ay kaa quusinayaan waa waxyaaba adigu aad karaahiyaysanaysid laakiin waxay sababba u noqon karaan inuu ilaahay kuu dembi dhaafo subxaana wa tacaala waxaana markaa taasi ay noo cadaynaysaa sida ilahay u yidhi wacasa an takrahu shayan wahuwa khayrun lakum waxaa dhacda inaad shay dhibsataan shaygaasina aada dhibsanaysaan uu idiin khayr badan yu idiin wanaagsan yihi masaa'il kale xadiidka ku jirta masaaisha waxaa ka mid a ah, bayaanu khaطr الlisaan wujuubi taxaruzi min minhu halista carabka uu leeyahay inay tahay qofku inuu aad isaga ilaaliyo fii taxriim اcujbi bالnafs waxaa xaaraana qofku naftiisa inuu la dhaco haddaad ad u cibaadaysato haxaqirin kuwa cibaadadu ay yar tahay haddaad adigu mustaqiim tahay haxaqirinoo ha iska kibirinin kuwa cusaada ah ilaahay u bari ilaahay naxariistiisana u rajee ilaahay ciqaabkiisana uga baqo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa cibaadat ullaahi bilkhawfi waalraja inay tahay addoonku ilahay inuu ku caabudo khawf iyo raje ilahay khoof qura aanu ku caabudin ilahay hadduu khoof qura ku caabudo ilahay naxariistiisa uu ka quusanaya hadduu ilahay rajo qura ku caabudana ya'manu min makri illah ilahay makrigiisii inuu aaminka yahay buu isu arkaya wa fiihi xubuutu camali lmannaan aladii yamunu cala allahi bicamalih qofka ilahay camalkiisa ugu mano sheegta camalkiisu inuu buraya xadiidka laga qaadanaya wa fiihi fadiilatu alcaalimi cala alcaabid qofka caalimka ahi fadliga u dheeraya ka caabidkawna ilahay una caabude jaahilka ayaa laga qaadanaya wa aljaahila yaduru binafsi wa bigayri qofka jaahilkaahi ee weliba daaci u cimaamatay isagoo jaahila wuxuu fasahaadinayaa ka fara badan wuxuu hagaajinaya waxaa dhici karta inuu naftiisa dhibo dadka kalena uu dhibo markuu dha wallahi ilaahay idiin dembi dhaafi maayo naxariistii ilaahay buu ka qoosiyeyo waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan de mar haddaanu ilaahay noo dembi dhaaf ahayn maxaana kalifay nin qoyani biyo iskama dhowro hub iyo hidoy macsiyada ilmaada naxariista ilahay ka quusgeliye naftiisiina waa dhibayo waxa weyaan kelmad buu ku hadlay keensatay waxa weyaan in ilaahay subxaana wa tacaala camalkiisii uu buriyo ninkii waxa weeyaan raahibka ah isna caabidka iska ahaa ninkii sagaal iyo sagaashanka dilay uu u tegey ee yihi tawbada xaggeebay kuu soo martayna jahligiisu heerku gaadhsiiye wayna ogni jaahilku wuxuu ku wanaagsan yahy inuu iska aamuso lafihiisa u aamuso ila waxba soo kordhin maayo waa jaahila si aanu laftiisana udhibin dadkana aanu udhibin laakiin isagoo jaahila hadduu afkiisa haysan waayo waxaa ku dhacay waad aragtaa wadaadkii iska cibaadaysanayey ninkii sagaal iyo sagaashanka dile u yimi ilaahay toobadiga aqbali maayo soo ma aha haddaa maxaan kaa eegtaa dee boqolkaan dhamaystira adiguna qoladii hore raac buui ku darsan lafihiisiina waa halaagay miskiinkaana ilaahay naxariistiisii uu ka quusiyey taasina waxay u sababtay inuu macsiyadiisi iyo dembigiisii hore dembi kale uu kusii kororsado bal caalimkii markuu u tegayna arrintiisa u dhacday balag man yaxuulu baynaka wa bayna tawba war adiga iyo tawbada yaa idin kala teedaya ilahay u tawbadkeen qul yaa cibaadiy aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ilahay xukunkiisaasu garanaya caalimka laakiin meeshaan iskaga tag dad xun baa jooge oo meesha hiblaayo la tag dad wanaagsan oo caabuda baa jooga si aad ugu dayatid kuwa qofku dadkii xumxumaa saaxiibadii xumxumaa intuu ku dhex jiro khayr badan loo rajayn maayo inuu xumaantii ku noqdo xataa hadduu tawbad muujisto ayuu halis waxa weeyaan u yahay marka tawbada waxyaalaha kuu kaalmeynaya waxaa ka mid ah takyiir alasxaab waljulasaa saaxiibadii xumxumaa iyo lala fadhiistayaashii xumaa waa inaad bedeshid wey kuwa wan wanaagsan aad ku bedeshid waxaa markaa kale oo xadiidka laga qaadanaya masaaisha ku jirta kamida ah, hiya cadamat ullah liannahu laa yuxlafu caleyh ilahay weynadiisu muujinaya ilahay laguma dhaaran karo lama odhan karo ilahay waxaasuu samaynaya ama waxaas samayn maayo ila calaa sabiili raja inay tahay mooyaane waxusni dani billahi waxaa kaloo laga qaadanaya qofka dadka wanaagga faraya xumaanta ka reebaya in lam yakun calaa basiira fainahu yaduru aktar mima yanfac warubama adara binafsi waa masaladeenu sheegnay qofka ilaa dadkaa wanaagga faraya xumaanta aan ka reebaya daacibaa noqonaya calaa hayri basiira isagoon aqoon aan lahayn wuxuu dhibayo ee uu fasahaadinaya ka badan wuxuu hagaajinayo ee nafciya waxtar uu leeyahy markaa qof waliba waxa uu ka shaqaynaya waa inuu aqoon u yeesho haddaad leeya waxaan ka shaqaynaya dadka diinta inaan ugu baaqo waa inaad aqoon u yeelato haddaanaad aqoon u lahayn waad kharibaysa waad fasahaadinaysa taftari cala allah subxaana wa tacaala bal adoo isla khayr shaqayso oo haddana ilaahay ku been abuuranaya ka war oo dembiga ugu weyn ku dhacaya xataa shirkigana laga sarraysiiyey wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun inaad ilaahay ka tidhaahdaan ad ka sheegtaan waxaydaan ogeyn walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadib hada xalaal wahada xaraam litaftaruu cala allah khaiir jiddan weeye marka ninka maanta doona inuu dhakhtar noqdo dee dhakhtarnimada aqoon buu u yeesha marka hore uu barto ka doonaya inuu guryaha dhiso dee wastaadnimaduu bartaa ka doonaya inuu injineer noqdo wuu bartaa laakiin maanta sida horeba aynuu tilmaanay arkhasu shay shayga ugu jabani wuxuu noqday shayga ugu jabani diinta oo nin waliba faruhu la galaya afka nin waliba inuu ka hadlu doonaya nin waliba waa fatwoonaya nin waliba waa xalaalaya nin waliba waa xaaraantimeynaya nin w nin baa wuxuu nagu yihi maalin nin weyna oo qolooyinkan idhaa dacwadaan u baxnaa raacay isagoo aqoon aan lahayn aqoon inuu bartan aan diyaar u ahayn baa wuxuu yihi saddex baan ka helay bu ihi saddex aan idinka agtiina laga helaayn baan ka helay saddexda aad ka hesha waa maxay sheekhnimo jaban baan ka helay buuhi oo alif anigoon garanahayn ubaan garhka la baxo khamiisaan xidhayo sheekh sheekdaas un baa la hayaa buui <laughs> taa agtiina miyaan ka helaya waxaan kalaa ka helay bu ihi khamiis jaban oo hu dheer kun baan galaayo khamiis kalarku intaa leegyahay oo laba kun baan ibtidaan xidhaa buui beriga hore maan xidhan tirin waxaan kalaan ka helay buu yidhi raashin taban laba kun baa layga qaadaayo saddexda wakti baan wax ku cunaa buui markaa sheekhnimada taban baan anigu uga socdaa sheekhnimadaa bilaashkee tabani halisteeday leedahay yani tufsidu diina wdunya diinta iyo addunyada midnaba reebi mayso way fasahaadinaysa nin kale isna wuxuu nagu yidhi mar noogu yimi maxad yaman ku yaala oo ka mid ahaa dad ducaadda waaweyn lagu tirin jiray haddana xaraf aan garan ahayn ayaa wuxuu ihi wallahi xaaladeedaan la yaabanahay buu ihi waxaan ahaa buu ihi nin aada loo weyneeyo oo waxa weeyaan aada looga dambeeyo oo qaa'ida min alqudamaaya iminkana wallahi laa usaawi kartoon bu ihi kartoon kalena aan la qiimahayn bu ihi marka dadkii ahlucilmiga aan la alaal waxaan qiimo leeyahay ma jirto marka inagu diidayna dadka diinta in loo sheego eeg diinta dadka usheeg wixii aad garanaysa aad hubtid laakiin sheekhnimo ha u cumaadan aanad ehel u ahayn daacinimona ha isu caleema saarin lidacwadu cilmi bay u baahanta qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin cilmi bay u baahantay oo ikhlaas bay u baahantay oo dacwadu waxay u baahantay in rasuulka lagaga daydo haddii kale dacwad kaloo tii rasuulka hayn ayaad adigu aad iska jeexanaysa dacwada rasuulku maxay ahayd alamru bikulli macruuf wanahyu can kulli munkar macruuf kasta dadka in la faro munkar kastana dadka in laga reebo weliba munkaraadku siday u kala waaweyin dadka looga digo ah. haddaad manhajkii rasuulka dacwada aad u mari weydo mid kale kalead iska jeexanaysaa waxaad odhanaysaa war inaga waxaa xeer inoo ah haddaynu reer hebel nahay waxa inaga xeer inoo ah shirkigii waxaa dadka er iskaga hor imanayna ha soo hadal qaadina inaga daaya bidcaha soo hadal qaadina masale khilaafiyaha ka hadlina munkaraadka dadku ay ku jiraan toos hawa abaarina maxaynu samaynaa kitaabka riyaad saalixiinka laga samaydaan arag markaynu carabta dhex joogno kaasun kitaab alfadaa'il ka akriya hadda kitaab alumuuri almanhiyi canhaba kitaabkaa ku yaala arrimaha laysu diida diintu ay xaaraantimaysta weligii lama akriyayo waayo waa halis arrimaha diintu xaaraamtimaysay dad kalea ku jiro dad kalea la dhowraya dad kalea jamaacada ka yaacaya haddii la sheego fadaaisha ilahina wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa waa diinta si dhamaystiran baa la rabaa in loo galo oo loo qaato dacwada aada leedahay aimada ayaa sidaa waxa weeyaan aimada dacwada ufikiray oo oo sidan u dejiyey de waa qaanuun wadciba adigu aad dejisatay wey diinti ilaahay maaha diinta nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim iyo dacwadiisu waxay ahayd islaamka o dhan dadka in loogu yeedho laga kala reebreebin xumaan iyo munkar oo dhanna dadka in laga reebo weliba xumaanaha waaweyna halista oo shirkigu ugu horreeyo dadka in looga digo bal dacwadaa shirki aan ka digahayn oon tawxiid ku baaqahayn oon bidco ka digahayn oon sunno dadka ugu baaqahayn oo munkaraadkii ummadda ku dhex faafsanaa aan soo hadal qaadahayn oo axkaamtii sharciga ahayd aan ka hadlahayn muxuu ilaahay xalaaliye muxuu xaaraantimeeyey sida calaykum billah ilaahay baan idinku dhaariyey mataasaa dacwadii rasuulka mataasaa dacwadii rasuulka oo ummadda oo dhami ummadda oo dhami ay saaxiib la tahay ah, hadday xaq tahay ummadda o dhami saaxiib lamay ahaateen nin baa wuxuu igu yidhi iskaga hadhay dacawaadka noocaasiya ayaan ku uhi maxaad uga hadhay wuxuu ihi waxaan uga hadhay waxaan maqlay dacwadii rasuulka in la colaadin jiro oo aada looga soo horjeedi jiray anna dhowr iyo toban sannadood baan kan wadayo weligeyba cid buus igu tiraahda maan arag buuri cid weliba way soo dhaweynaysa haddaan suufiye u tago iyo haddaan calmaani u tago iyo haddaan talaabiib ka degaan yuhuudda u tago iyo haddaan maraykan tago kulluhum alkafir walmuslim walmubtadic walmukharif kulluhum yuraxibuuna bi dhammaantood ba way soo dhaweynayaan wallahi haddaad xaq wadda inaani kusoo dhaweeyen waxa ay salafku odhan jireen ina qawla alxaqi lam yadac liya sadiiqan xaqa aan ku dhawaaqaya saaxiib iigama u tegin ah, haddaad xaqa ku dhawaaqdo saaxiibo badan baad isa sheegaysaan aad kala tegaysaan waayo dadku xaqa ma wada doonayaan in badan baa in iyaga la raalli geliyo oo nusuusta laga duduwo dhinacyada laga marmariyo doonaya marka ad tiraa nafsku adigu maanta ku haystaa <laughs> halkaa inoogu joogto saaxiib saaxiibtinimadiibu ka odhanaya marka waxaynu rabnaa yacni qofku wuxuu khayr leeyahay inagu ma diidayno hadduu ilaahay dad gacantaada kusoo hanuuniya jazaka allahu khayra lakin dee taa maaha macnaheedu inaad bilad sharaf qaadatay oo adigu aad xasaana diblomaasiyan usuusta sharciga inaad ka haysatid maxay idhaha ninka baarlamaanka galaa muxuu leeyahy xasaana diblomaasiya u leeyahy maanaa isaga maxkamad lama soo taagi karo ilaa heerar waxa weyaan halisa uu gaadho dembiye halisa uu sameeye mooyaane marka haddaad khayr samayso macnaheedu maxasaana diblomaasiyad adigu yeelatay miya wax allaalo waxa shar aad samaynaysaa kale wax kasoo qaad male iyo bidac aad samaynaysid iyo mukhaalafaadkaaga iyo waxaagan o dhan maabudda sida aduu dadkaa ugu yeedhaysid aad leeda way khaldayin ayaa adiga laftaadana lagugu yeedhaya maa min waaxid ilaa wa daacin wa madcuwin mid kastaa dhinacna daaci dadku u yeedhaya isaga laftiisana waa loo yeedhaya ila macsuum maaha qofkani waa loo yeedhaya nacam qaala raximah llah baabun laa yustashfacu billah laa yustashfacu billah ilahay waa sido loogama dhigto calaa khalqihi khalqigiisa oo khalqiga ilahay sida looga dhigtaa soo maaha oo la yidhaahda ilaahay noo barya oo ilahay wax noo weydiiya makhluuqa nool ee kula jooga ayaa ducadiisa ilahay ugu tawasuli karta odhan karta waar ilaahay noo bari wala adigaa ilaahay nooga dhowo ilahay wax kaa aqbalayaa laakiin ilaahay waasito kama dhigan kartid oo kama dhigi kartid ka sarreeya inuu yahay addoonka ilaahayna uu yahay ka loo sii marayo marka baabku masaladaas ayuu ka hadlaya oo alistishfaac bilkhalqi cala allahi waa jaais in khalqiga ilaahay loo sii maro maxaa la idhaha noo duceeyo ilahay noo barya laakiin alistishfaacu billahi calaa khalqihi baan banaanayn inaad ilaahay subxaana watacaala khalqiga aad waa sidaa aad uga dhigato macnaheedu waxay noqonaysaa makhluuqii baad darajada sare siisa ilahayna derajada hoose ayaad siisayo <coughs> kaanamaa inaad leedahay ilaahay oo addoonka waxii weydii ama addoonkan ilaahayow hawshaas waxa weeyaan iiga qabo marka farqi baa udhexeeya inaad ilaahay barido tira ilahay oo addoonkaaga i sakri oo i dullee adiga foodiisa gacanta ku haye oo maamule iyo inaad waxa weeyaan ilahay waa sidaa aad ka dhigato aada makhluuqa waxa weyaan aad usii maraysid waa laba masalo waxa weyaan kala duwan waxaan filaya masalada waxaynu uqariibsanaynaa cid samaynaysa inaan arag qof le ilahay baan waa sida ka dhiganaya hebel waa sida uga dhiganaya ayaynaan weli arag saa ogeed baynu uqariibsanayna marka alistishfaac huwa alab shafaaca wey alistishbaacu billaahi calaa khalqihina waa xaaraan inaad ilahay waasida ka dhigatod khalqigiisa waasida aad uga dhigato waayo ilaahay waa ka wen yahay in loogu tawasulo addoomihiisa oo ilahay uu noqdo ka lagu tawasulayo ka meel lagu gaadhayo cidda la gaadhayana addoomihiisa ay noqoto waayo ka lagu tawasulayo wasiilo laga dhiganaya had iyo jeraale waa ka darajo hooseeya ka loogu tawasulayo ee aada rabtid waxa weyan inuu ku gaadhsiiyo ama dan iyo maslaxo inuu kaaga fuliyo marka edabdara weeye in ilaahay subxaana watacaala waasito looga dhigto khalqigiisa wax banaana maaha ilaahayna weynadiisi buu meel kaga dhacay addoonka sidaa sameeya oo ilaahay subxaana watacaala waa ka weyn yahay in addoomihiisa waasito looga dhigto wa can jubayr bni muطcimi radi allahu canhu qaala wuxu uhi jaa waxa yimi acraabiyun mid reer miyiya ila nabiyi sala اllahu alay wasalam rasuulku yima faqala wuxu uhi ya rasuula allah nuhikat ilanfusu nafihii ayaa halaagsamay wajaaca alciyaal xoolihiina waxa weeyaan waa caruurtiina waa gaajoodeen wahalakaة اlamwaal xoolihiina waa baabeen faاstasqi lana rabak anaa rabbiga roob noo weydii rabbigaa subxaana watacaala noo bari marka nuhikat ilanfus macnaa naqasat wey bilmowt fainaa anagu nastashficu biاllah ilaahay baanu shafiic ka dhiganaynaa calayka adiga aanu kaaga dhiganaynaa ilaahay baanu mid noo shafeeco qaado ka dhiganaynaayo adiga nooga kaa shafeeco qaada ilahay markaa waa sida uu ka dhigta wabika adigaanu shafiic kaa dhiganaynaayo cala allah ilahayna nooga shafeeco qaada aanu doonayna labadaba adiga markaan wax ku weydiisanayno ilahay baanu kuusoo soo marayna shafiicii ilahay baanu ka dhigayna markaanu ilahay wax weydiisanayna adigaanu shafiici kaa dhigayna faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi subxaana allah ilahay baa xumaan ka nazaan subxaana allah hadal xun markaad maqasho waa inaad kelmadda aad isticmaashin ama arrin laga yaabo markaad maqasho famaa zaala kamuusuli yusabix inuu subxaana allah yidhaahdo xataa curifa dalika ilaa arrintaa laga dareemay fii wujuuhi asxaabi wejiyada saxaabada rasuulku arrintaa inuu ka cadhoodu ka xumaaday ayaa wejiyadii saxaabada ka muuqatay uma qaala wuxu uhi wayxaka hoogaage atadri ma garanaysaa mallah ilahay cadamadiisa iyo weynidiisa ma taqaanaa ina shaana allahi ilahay arrinkiisu acdamu min dalik wuu ka weyn yahay in ilahay shafiic laga dhigto ilahu addoomahaaga nooga shafeeco qaad liannahu laa yastashfacu billah ilahay shafeec loogama dhigto mid shafeeco qaada loogama dhigto iyo waasito calaa axadin axad min khalqihi kamida wadakara alxadiid rawahu abu daawuud marka xadiidku waa daciif weeye aimadu waxay tilmaameen inuu daciif yahay laakiin macnahaasi uu tilmaamayo ah in ilaahay subxaana watacaala waafido in laga dhigtaa oo la dhaha ilahay baa addoomaa nooga shafeeco qaaday inay xaaraan tahay macno waxa weeye ansaxa weeye oo arrintaasi meelka dhacayay ku tahay ilaahay subxaana watacaala weyneyntiisii u waajibtay tawxiidka addoonkana arrintaasi waa qadxinaysa oo meel waa dhaawacaysa fiihi masaa'il alula inkaaru diidmada uu diiday rasuulku calaa man qaala kiyi nastashficu billah ilahay baanu shafiic ka dhiganayna caleyka adiga nooga kaa shafeeco qaada athaaniyatu takayiru isbedelku isbedelay rasuulku takayuran isbedel curifa laga dareemay fii wujuuhi asxaabi wejiyada saxaabadiisa oo arrintan aad uga cadhooday min hadihi alkelima kelmaddaa awgeed isbedelku rasuulku isbedelay ee uu ka xumaaday marka ilahay marka meel lagaga dhaco saasaa la rabaa inaad u cadhooto oo aad isu bedeshid athaalidatu anahu lam yunkir calayh rasuulu kuma inkirin qowlahu uu yihi nastashficu bika cala allah hadaanu shafeec kaa dhiganayno aanu ku leenahay ilaahay noo bariyo nooga shafeeco qaab waayo taasi in waa jaa-is oo taa kumu qabsan oo qof saalix oo nool waad u iman kartaa waxaad odhan kartaa war ilaahay ii bari yaani ilahay iga shafeeco qaadi ilahay ii bari waa isla mid alraabicatu altanbiih baraarujintu inagu baraarujiyey calaa tafsiir subxaana allah subxaana allah tafsiirkeeda oo subxana allah macnahedu waxay tanazaha subxaanahu can can annaqaa'is walcuyuub wax allaale wixii nuqsaan iyo wixii ceeba ilahay waa ka nazahay alkhaamisatu ana almuslimiina muslimiintu yasaluunahu sal allahu alay wasalam rasuulka waa weydiin jireen alistisqa inuu ilaahay roob u weydiiyo sida saxiixaynkaba ku taala min xadiidi anas ibnu malik radia allahu canhu laakiin waa markuu rasuulku noolaa lakiin may dhicin rasuulku markuu dhintay inay qabrigiisa tegeen oo ay ku yidhahdeen rasuulka ilaahay ilaahay roob noo weydiiy bal rasuulku markuu dhintay waxay u tegeen cabaas oo rasuulka adeerkiya oo ay yidhaahdeen Ah, rasuulkaan ku tawasuli jiray markuu noolaaye adiga rasuulka adeerka imika adaan kugu tawasulan maana ilahay noo bari marka qof nool baad ohan kartaa ilahay subxaana watacaala ii bari baabun maa jaa wixii ku arooray fii ximaayati nabiyi sala allahu alayh wasalam ilaalintu ilaalinaya rasuulka atawxiid seeraha tawxiidka iyo wasadihi awditaanka uu awday duruqa shirki wadooyinka shirkigu dadka usoo maro marka baabkan wuxuu shabaha baabka hore inoo soo maro ahaa ximaayat almustafa jinaab tawxiid ilaalintu rasuulku tawxiidka dhinaciisa ilaaliyey tawxiidka laftiisa laakiin labada baab maxay ku kala duwan yihin laba arrimood bay ku kala duwan yihin oo baabkaa hore wuxuu wuxuu ka hadlaayey rasuulku siduu u awday duruqu shirk alficiliya waxyaabaa dadka shirkiga gaadhsiiya ficiliya camala baabkana wuxuu ka hadlayaa siduu rasuulku u awda u xidhay wadooyinka shirkiga loo maro ee qawligaa ee hadalkaa labada baab intaa waa ku kala duwan yihin waxaa kale ku kala duwan yihin baabkaa hore wuxuu ka hadlaya tawxiidka laftiisa suu rasuulku u ilaaliyey baabkana wuxuu ka hadlayaa tawxiidka qura inaanu ilaalinayn feerihiis dhan inuu ilaaliyey in laga soo ag wareegaba rasuulku inuu diiday caleyh afdal salaatu watasliim can cabdillaahi bni shakir radi allahu canhu qaala wuxu uhi inalaqtu waan dhaqaaqay fii wafdi bani caamir wafdigii reer bani caamir anoo la socda ilaa rasuulilaahi baanu u dhaqaaqnay faqulnaa waxaanu ku nihi markaan rasuulka u tagnay anta sayidunaa adiga ayaa sayidkayagiya manaa adiga ayaa ah kii waxa weeyaan noogu weynaa waxyaabaha lagu faano oo dhan ku sifoobay adiga ayaa hogaamiyahayagiya adiga ayaa mawlahayagiya faqulnaa anta sayidunaa qaala wuxuu ihi asayid allahu tabaaraka watacala sayidku waa ilahay ilahay baa sayida arasiyaada almulaqa awoodda iyo weynida iyo maamulista dhamayska tiran yaa iska leh allah subxaana wa tacaala qulnaa waxaanu nidhi wa afdalunaa adigaa noogu fadli badan noogu sarreeya fadlan wa acdamunaa adiga ayaa noogu weyn tawlan xagga bimacnaa sifaadka wanaagsan faqaala wuxuu uhi quluu dhaha biqawlikum hadalkiina dhaha intaaba waad odhan kartaan anta sayiduna iyo kelimaadkaa lamida aw bacdi qawlikum ama hadalkiina qayb ka mida iska dhaha badhna iska daaya walaa ystajriyanakum shayaan shaydaankus yaanu idin duusanin oo hadalka noocaas yaanu ghuluw idinku ridin inaad rasuulka sala allahu alay wasalam meel aad kaga dhacdaan oo darajadiisi mid ka sarraysa aad dejistaan rawahu abu daawuud bisanadin jayid marka ahlucilmiga qaarkood waxay lein rasuulku ma diidin sayid in lagu idhaaho sayid waa lagu odhan karaa siyaada almutlaqa ilahay baa iska leh laakiin siyaada almuqayada anagaad sayid noo tahay ama sayid waladi aadam si xadiidka muslim wariniba kusoo aroorsa inuu rasuulku yahay sayid waladi aadam waa lagu odhan karaa laakiin rasuulku wuxuu lahaa kelimaadka noocan iyo ammaantan iyo idinku kalifin inaad sii dhaaftaan oo huluwi aad ku dhacdaan oo darajadayda waxa weeyaan aada idhaafisaan marka taas waxay tusinaysaa rasuulku sala allahu alay wasalam siduu tawxiidka u ilaaliyey oo kelimaadka huluwiga keensanaya iyo in tawxiidkii meel lagaga dhaco rasuulku uu diiday wa can anasi radi allahu canhu ana naasa dad ayaa qaaluu waxay dhaha ya rasuula allah yaa khayranaa kii noogu khayr badnaayo wabna khayrina kii noogu khayr badnaayo inankiisiiyo siduu ugu khayr badnaa anaa xagga nasabkay ujeedaan marka wabni khayrina kii noogu khayr badnaa xagga nasabka kii noogu wanaagsanaa xagga nasabka kii uu dhalayo wa sayidina wabna sayidina faqala wuxu uhi ya ayuha annaas quluu dhaha biqowlikum hadalkiina dhaha oo xaaraan hadalka aad tidhaahdaan walaa yastahwiyanakum shayaan shaydaan yaanu idin duufsana iska ilaaliya oo halkaan inaad idhaafisaan iska ilaaliya uluw aad ku dhacdaan ana muxamedun anuu muxamed baanahay cabdullaahi baanahay addoonkii ilahay warasuuluhu baanahay maa uxibu mana jecli an tarfacuunii inaad kor ii qaadaan fowqa manzilati darajada ilaahay uu dejiyo addoonnimada meel ka sarraysa allatii darajadaasoo anzalanii allahu caza wajala ilaahay uu dejiyey rawahu nasaa bisanadin jayid marka hadaladaa quluwgu uu ka dhalan karo iyo in tawxiidkii meel lagaga dhaco sababna shirki u noqon kara saasuu rasuulku u diiday xataa hadaladii isaga ku tacaluqaayey rasuulku moro mar haddii aniga ay ammaanayaan xaqayga ay kasoo baxayaan iska daa bal rasuulku xaqa ilaahay buu ilaalinayo ogaa xaqiisa ka weyey fiihi masaa'il alula taxdiiru naas dadka in looga digo min alguluwi guluwiga xadgudubka athaaniya maa yenbagii waxaa la gudboon an yaquula inuu yidhaahdo man qiila lahu qofka lagu yihi anta sayiduna haddii lagu yihi anta sayiduna waa inaad tidhaahdo asayid adoo dadka uluwiga iyo kugu sameeyaan u diidaya ahaaliau qawluhu ui laa yastajriyanakum shayaan maca anahum lam yaquluu ila alxaq waxa ku hadleen waa xaq rasuulku waa sayidu waladi aadam waa khayruhum buu ahaa wa afdaluhum wabnu khayrihim nasaban haddana rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu diidaya ammaanta ina xadgudub ay ku sameeyaan darajeeda ay dhaafiyaan araabica qawluhu yidhi maa uxibu ma jecli an tarfacuunii inaad kor i qaadaan fawqa manzilatii manziladeedaa meel ka sarayso halkaa baab baa waa dhamaynayna insha allah maanta loo kala tegi maayo baabu maa jaa wixii ku soo arooray buu baab fii qowli illahi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi wamaa qadaru llaha ilaahay may weyneyn xaqa qadri weynayntii xaqa u lahaa ilaahay dadka ilaahay meel kaga dhacaya shirkiga samaynaya ama ilaahay amarkiisa khilaafaya ama ilaahay makhluuqaadkiisa la masaynaya weynayntii ilaahay xaqa ugu lahaa may weyneyn waalardu dhulkiina jamiican dhammaantii dhulalkii oo dhami qabdatu ilaahay qabashadiisa ayuu ku jiraa yowma alqiyaama wasamaawaatu matwiyaatun biyamiini samooyinkiina ilaahay midigtiisa ayay ku duuban yihiin marka mualifku kitaabka wuxuu ku bilaabay baab xaqiiqada tawxiidka ka hadlaya inuu tawxiidka xaqiiqadiisu ay tahay in ilaahay xaqiisa loo barax tiro cid kaleaan laga dhexaysin wuxuu ku khatimay baab ka hadlaya ilaahay weynayntiisa oo shirkiga iyo tawxiid la-aantu waxay ka dhalatay ilaahay weynayntii u waajibto oon laga soo bixin weynaynta ilaahay xaqa u lahaa haddii la weynayn lahaa shirkiba waxa weeyaan laguma dhaceen marka baabkan wuxuu ku sheegay mualifku aayaddan qur-aanka oo tilmaamaysa yacnaa kuwa gaaladaa sifaadkooda inay ka mid tahay iyo waxyaabaha halaagay weynaynta ilaahay xaqa u lahaa inaanay weyneyn weynayntu xaqa u lahaa hadday weyne weyneyn lahaayeen maa cabaduu macahu axada min khalqi ilahay lamay caabudeen axad waxa weeyaan khalqigiisa ka mida ah. kadibna waxa uu ku xigsiiyey axaadiis ka hadlaysa ilahay cadamadiisa iyo rabbi subxaana watacaala weynidiisa wuxuu yihi raximah llahu tacaala can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi jaa xabrun caalim baa yimi min alaxbaar caalimtii yuhuud culamadii yuhuudda ka mid a ah. ilaa rasuuli illahi buu u yimi sala allahu alayh wasalam faqala wuxu uhi ya maxamed maxamedow inaa najidu annagu waxaanu towraad ka helay dhexdeeda ana allaha ilaahay yajcalu samaawaat samooyinka inuu ka yeelayo calaa isbic usbuc yani far inuu saarayo walaradiinana calaa isbic gobolkana inuu usbuc saarayo washajara calaa isbic walmaa calaa isbic wahara calaa isbic ahara waa ciidda qoyan baa la ydhaha rays kale wasaa'ir alkhalqi khalqiga intooda kalena calaa isbic fa yaquulu odhanaya dabeete ilaahay ana almeliku anigu waxaan ahay boqorkii waxaasoo dhan lahaa fadaxika nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku waa qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsaskiisa dambe ilaa ay muuqdeen muxuu u qoslay rasuulku ibnu mascuud wuxuu leeyihi tasdiiqan rumayn uu rumaynayo liqowli lxabr hadalkaa uu ku hadlay ninkaa caalimkii oo uu leeyay run weeye waxa uu sheegay uma qara wuxuu akriyey rasuulku wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama kuwan shirkiga samaynaya ilaahay weynayntii u waajibteen bay weyneyn hadday weyneyn lahayen ilahay cadamadiisa iyo weyneyntiisa weynaantiisa ay garan lahaayeen shirki wamay sameeyeen marka xadiidka waxaa laga qaadanaya xaqa cid kastoo ku hadashaba waa laga aqbalaa oo xabrigaa yahuudiga xaq buu ku hadlay rasuulkuna u markhaati furay oo xaqa looma radiyo cid aanu ishayno ayaa ku hadashay dad xaqa sida aad u radido baatil baad ku dhacaysa waa xadiidku utusinaya ilahay cadamadiisa iyo weynadiisa wa fiihi ihbaat sifati alsaabic lilah sifat alasaabc ayuu ilahay xadiidku usugaya qaarkood baa yidhi maya rasuulku qosolkiisani calaa sabiili linkaar buu ahaa waa diidana waxaa lena soo kar ibnu mascuud oo maqlayay leh tasdiiqan liqawli lxabr idinkuna waxaad leedihin takdiiban liqawli lxabr ibnu mascuudna wuxuu leeyahy tasdiiqan liqawli lxabr ta kale rasuulku munkar hadday tahay in ilaahay asaabiic loo sugaa ma wuxuu ku gaabsan lahaa inuu iska qoslu iska aamuso mise wuu hadli lahaa rasuulku wuxuu odhan laha waxa wey waxaas waa baadil wa fii riwaayati lmuslim waljibaal wshajaru calaa isbic uma yahuzuhuna deet ilahay wuu ruxaya makhluuqaadka fayaqulu wuxuu ana almalik ana allah anigaa boqorkii wax lahaaya aniga ayaa kii cibaado mutaystaya wa fii riwaayati lilbukhaari yajcalu asamaawaati calaa isbic walmaa wahara calaa isbic wasaa'ir alkhalqi calaa isbic akhrajaah marka xadiidku wuxuu tilmaamaya inay waajibta ilahay in la weyneeyo ilahayna waxa lagu weyneynaya waa tawxiidu waa in la keliyey watanziihu sifaatu naqsigana in laga nazaho ilahay subxaana wa tacaala wlmuslim can ibni cumar marfuuca yaطwi llahu ilaahay waa duubaya asamaawaati samooyinka ywma alqiyaama uma yaakhudhuna wuxuu ku qabanaya biyadihi lyumnaa gacantiisa midig samooyinka o dhan hadda wey hada yadulu calaa cadamati illah uma yaquulu wuxuu odhanaya ana almalik aniga ayaa boqorkiya ayna aljabaaruun kuwii isla weynaamaye addunyada markay joogeen ayna almutakabiruun kuwii iskibirin jiray male uma yaطwi wuu duuduubaya ilaahay alaa radina sabc dhulalka toddobada uma yaakuduhuna wuxuu ku qabanaya bishimaali markaas isbaatu shimaal ilahi may asixin xadiidka muslim baa warinaya laakiin waa muntaqad lafdigaasi waxay kamid tahay alfaada culimadu ay intiqaadeen sida waxa weeyaan aimadu ay tilmaamaysa xaafid ibn xajar wakadalika sheikh اlalbani taxqiiqa uu ku leeyahy kitaabka asuna libn abi lcaasi waxaana riwaayadda صaxiixi ay tahay uma yaakudu yaakuduhuna nacam biyadihi اlأkhra xadiidka saxiixana waxaa ku soo aroortay wakiltaa yadayhi yemiin ilaahay bidix inaan loo sugino la yidhaahdo labadiisa gacmoodba waa midig nacam uma yaquulu wuxuu odhanaya ana almalik ayna aljabaaruun ayna almutakabiruun an waxay tusinaysaa ilahay cadamadiisa balsamooyinka iyo dhulalkii intaa leegaa buu ilahay gacantiisa u ku qabanaya an hada yadulu cala cadamat illah wa ruwiya can ibni cabaasin qaala wuxu uhi ma samaawaatu maha samooyinkii astabcu toddobada ahaa walaaraduuna sabci iyo dhulalkii toddobada ahaa fii kafi raxmaan allaha raxmaanka kafkiisa markay saara yihiin ilaa ka khardalatin xabad yaroo khardale oo kale mooyaane oo fi yadi axadikum midkiin gacantiisa saaran khardalku waxa weeyaan waa geed midhihiisu aada ay u yaryar yihiin sagiir mara waa midhaha dhirta kuwa ugu yaryarba midhihiisu ay kamid yihin haddaad sacabkaaga saarto xabad yaroo midhaha khardalka kamid a ah, waxa aada u yar bay u muuqanaysa soo haddaba ilaahay subxaana watacaala manaa samooyinkan toddobadee dhulalkan toddobadii marka ilaahay kafkiisa uu saaro xabaddaa khardalkaana waa ka yaryiin taasi maxay daliil u tahay ilahay weynidiisa subxana watacala cala cadamati illah marka kursiga la garab dhigo ilaa ka daraahima shilimaan oo kale mooyaane sabcatun toddobaa oo ulqiyat lagu turay fii tursin gaashaan la saaray toddoba shil haddaad soo qaado oo gaashaan aad dul saarto maxay u muuqanayaan toddobadaa shil wax aad u yaryar soo maha haddaba samooyinkan innaga aadka inoola waaweyn toddobadoodaba haddii laysku daro haddii kursiga alle subxaana wa tacaala ilah ui nacam wasica kursiyu asamaawaat haddii la garab dhigo shilamaantaana waa ka yaryaraanaya marka haddii kursigii oo makhluuq ilaahay makhluuqaadkiisa ka midii sidaasi uu u weyn yahay oo samooyinku agtiisa shilimaan ay ku noqonayaan allihii kursigaa abuuray maxaad umalaynaysa soo cadamadiisa iyo weynadiisana tusin maayo cadamat lmakhluuq tadulu calaa cadamati alkhaaliq weynida makhluuqu waxay ku tusinaysaa weynidaas khaaliqa qaala abu dar wuxu uhi radia allahu canhu samictu waxaan maqlay rasuul allahi oo yaquulu leh mal kursiyu kursigi maaha fi lcarshi marka carshiga la garab dhigo hadda waa kursigii aadka u weynaa ilaa ka xalqatin baraarug mooyaane min xadiidin xadiid laga sameeyey oo ulqiyat lagu tuuray bayna dahray falaatin min alard dhul aada u ballaadhanoo bana ban lagu dhex tuuray haddaad baraarug yar soo qaado oo ban aad ku dhex tuurta baraarugta intay leegaanayso marka banka loo ego aad ba u yarta soo maaha haddaba carshigii weynidiisa kursigii weynidiisa xadiidka horeyna tusiyey ayaa marka carshiga la garab dhigo baraarugtaasoo kala noqonaya xagga yaraanta marka taasi maxay tusinaysaa carshiga weynidiisa allaha carshiga abuuray rab lcarshi lcadiim ahna maxaad umalaynaysaa wa can ibni mascuudin qaala wuxuu yihi bayna samaai dunya samada adduunyada waxa udhaxeeya iyo walatii taliha ta ku xigta hamsu miati caam shan boqoloo sanadood masaafo la socdo oo labada samo wa bayna kuli samaain wa samaain laba samo oo kastana waxa udhaxaysa hamsu miati caam shan boqoloo sanadood masaafo la socdo wa bayna samaai saabicati toddobada samada toddobaad iyo walkursiyi kursigana waxaa udhaxaysa khamsu miata caam wa bayna alkursiyi walmaa kursiga iyo biyahana biyaha carshiga uu ka sareeyo khamsu miati caam baa udhaxaysa waalcarshuna fawqa almaa carshiguna biyahaasu kasii sareeya wa kaana carshuhu cala almaa wallahu ilaahayna fowqa alcarshi carshiguu ka sareeya ilaahay laa yakfaa caleyhi kama qarsoona ilaaha carshiga ka sareeya shayun shay min acmaalikum acmaashiina ka mid xaalkiina waa la socda waan idin arkay waa idin maqlay waa idin ogi akhrajahu ibnu mahdi can xamaad ibnu salm can caasim can zirin can cabdillahi warawahu binaxwi mascuudi can caasim can abi wail can cabdillahi qala xaafid adahabi raximah llahu tacala qala walahu urq xadiidku waxa weeyaan waa daciif imaam waxa weeyaan abu dawud kadalika sheikh albani wagayru min alama ayaa daciifiyey وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال wuxu uhi qاala رasuul الlah hal tdruuna ma garanaysaan malaa waan wahmiyaan umalaynaya muxuu qoraya kitaabkiina ya ya xadiidka hore xadiidka ibn mascuud muxuu ku sheegaya taxqiiq siyaad aad kitaabka anaa waa saxiix xadiidka hore cafwan xadiidka daciifku waa xadiidkan dambe ee cabaas wey xadiidkaa dambe ayaan ku khalday waxaanu tusinayaa cadamada khaaliqa maadaama makhluuqaadkiisa sida ay u weyiin iyo ilaahay culuwidiisa wa can ilcabaas bni cabdilmuطalib radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llah hal tadruuna ma garanaysaan kan bayna asamaai walard samada dhulka inta udhaxaysa qulna allah warasulu aclam qaal baynahuma waxa udhaxaysa masiiratu khamsi miati sana shan boqoloo sanood in loo socdo kuli ومن كل سماء إلى سماء سماء إلا سمنة مسيرة خمسمائة سنة ba udhaxaysa kisafu kuli سماء sama kasta cufkeeduna iyo qaradeeduna waa khamsa masيرaة خaمسمائaةa wa bayna samaai الساaبعة iyo walcarshina baxrun baa ku taal bad samada todobaad iyo carshiga inta udhaxaysa bayna asfalihi wa aclaah badda halkeeda hoosiya halkeeda sare waxaa udhaxaysa kamaa bayna السماءi والأرض carabadaasina waxay leegtay shan boqol oo sanood masaafo la socdo wallahu subxaana watacaala fawqa dalik ilahayna carshiguu ka sarreeya walaysa yakfa caleyhi kama qarsoono shayun oo min acmaali bani aadam kamid a akhrajahu abu daauud wakayruhu marka xadiidka daciifka aan sheegaya waa xadiidka weyi nacam qala fiihi masaa'il alula tafsiru qawlihi tacala waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama oo inuu ilaahay ardada isbic uu saarayo <clears throat> ayuu qabdadaa ku fasiray rasuulku athaaniyatu ana hadihi alculuub culumtan iyada iyo wa amhaalaha kuwa lamidi ilahay sifaatkiisa ku tacaluqaa baaqiyatun bay ahayd mid baaqi ku ah cinda alyahuud yahuud agtooda aladiina kuwaasoo fii zamani sala allahu alayh wasalam waqtigii rasuulka joogay walam yunkiruuha manay diidin walam yata'awaluuha manay awilin yahuudi culumtaa waa hayeen kitaabkooday ku hayeen rasuulkuna culumtaa waa u rumeeyey markii ay sheegeen laakiin muslimiinta markii waktigii rasuulka laga fogaaday maxaa laga dhexela kuwa culumta inkiray ilahay carshiga inuu ka sareeyo inkiray kuwa ilahay sifaatkiisa sifatulyad iyo sifatlasaabic kuwa inkiray ama awilay ayaa muslimiinta laga dhexelay wixii yuhuudi ay garati garan waaye ahaaliatu ana alxabra ninkaa caalimka yuhuudiga lamaa dakara dalika linabiy markuu rasuulka arrintaa usheegay sadaqa rasuulku waa rumeeyey waa runtii buu yihi wanazla alqur'aanu bitaqriiri dalik qur-aankuna arrintaas sugisteedu kusoo degay wamaa qadaru llaha xaqa qadri ilahay cadamadiisa nacam alraabicatu wuquucu daxik dhicitaankuu dhacay qosalkii minhu sala allah alay slam rasuulka uu ka dhacma rasuulku uu qoslay lama dakara alxabru markuu caalimkaasi sheegay hada alcilma alcadiim cilmiga aadka weyn waa ilahay cadamadiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa tusinay iyo sifaatka ilahay uu ku tilmaamay qosalkiisaasina ibnu mascuud wuxuu u deliishaday inuu rasuulu ku waafaqay alkhaamisatu atasriixu cadaynta la cadeeye bidikri اlyadayn in ilahay laba gacmood loo sugo oo kuwa makhluuqaadka aan la mid ahayn wa ana asamaawaati fi lyadi اlyumna wاlaraadiina fi lyadi اlأkhra shimaalkii sheekh waa ka leexday soo maarkaysa lan riwaayadda shimaalka tilmaamaysa waa shaad asaadisatu atasriixu waaba soo wadaaba asaadisatu atasriixu cadaynta la cadeeyey bitasmiyatiha magacowga lagu magacaabay ashimaala markaa riwaayadda caddaynaysa inay shaad tahay ayaynu tilmaamay asaabicatu dikru jabbaariin sheegista la sheegay kuwii isla weynaa walmutakabiriin iyo kuwii iskibrin jiray cinda dalik bimacnaa makhluuq yaro daciif la tahaybe sidee baad isu kibrinaysaa sifaatka ilaahay oo kale haddaad leedahay maxaad samayn lahayd asaaminatu qowluhu yihi kakhardalatin fii kafi axadikum ataasicatu cidamu lkursiy weynida kursiga binisbati ila samaawaat marka samooyinka la garab dhigo alcaashiratu cidamu lcarshi carshiga weynidiisa binisbati lilkursiyi kursiga marka la garab dhigo alxaadiyatu cashara ana alcarsha carshigu hayru lkursiyi walmaa kursigana maaha biyahana maaha waa saddex makhluuq oo kala duwan carshi iyo kursi iyo biyo carshiga ka hooseeya athaaniyatu cashara kan bayna kuli samaain ilaa samaa laba samo kasta inta udhaxaysa shan boqoloo sanadood masaafo loo socdo athaalitatu cashara kan bayna samaai asaabica waalkursiy inta udhaxaysa samada toddobaad iyo kursiga araabicatu cashara kan bayna alkursiyi walmaa biyaha iyo kursiga inta udhaxaysa masaafoa alkhaamisatu cashara ana alcarsha fowqa almaa carshigu biyuu ka sareeya badh asaadisatu cashara ana allaha fowqa alcarsh ilahay carshiga waa ka sareeya asaabicatu cashara kan bayna asamaai walard samada iyo dhulka inta udhaxaysa athaaminatu cashara kitafu kuli samaa sama kasta qaradeeda waa khamsu miata sana shan boqoloo sanadood masaafo la socdo qaradeeda ataasicatu cashara xagay ka mareen way kuwa le waanu somadaanu tagnay waxaanu tagnay dayax xagay talo ka mareen somada intaa leeg albaabadeeda hadday dhaa waanu ka gallayna <clears throat> dee albaabadeeda waa xidhayan malaaig baa ilaalinaysa oo malaku jibriil iyo nebi maxamed ba ilaa bacda idnin mooyaane may gelin markii la waraystay loo fasaxay kadib mooyaane ilahayna wuxu uhi wajacala alqamara fiihina nuuran oo qamarku inuu samooyinka ku dhex jiraabuu ilaahay sheegay oo samada waxa wayaan aanu ka sokayn markaa nin kale dayaxaan gaadhay waa nin leh sabooyinka anigu waan dhaafay markaa samada qaradaa leh halkuu ka dalooliyey talo albaabkeedaase uu ka galay wuxuu odhan jiray imaamkii shinqiiti la odhan jiray mufasirka ahaa haddii ay sugnaato inay samada gaadheen inay dayaxa gaadheen qur-aanka mabaan fahminba lama fahmi lqur'aan nacam marka mana aha arrin sugnaatay waaqiciyana marka la eego oo iyaga laftooda ayaa isbeeniyey oo kuwii khubarada ku ahaa culuum alaflaak oo iyaga ka mida bal maraykanka ayaa taqaariir ay qoreen waxay tilmaameen inay beentoo tahay sheegashada ay sheegteen dayaxa inay gaadheen nacam athaaminatu ashar ataasicatu cashara ana albaxra badda aladii kaasoo fowqa samaawaati samooyinka ka sareeya bayna aclaahu wa asfalih halkiisa u sarraysiyo halkiisa u hoosaysa waxay udhaxaysa masiirata khamsu miata sana shan boqol oo sannadood masaafo la socdo wallahu subxaanahu watacaala aclam ilaahay baa xumaanka ka u koreeyey wax walbana aqoon iyo cilmi u leh marka halkaa ayaa kitaabku inoogu dhamaaday alxamdu lilah aladi binicmatihi tatimu saalixaat